mudankiiyo martida sharafta leh ee madasha soo buuxshay murtiilaha lasoo xulay kuwaan marinka seegaynin waxaan maanta ugu baaqayaa midhihii waayeele gurmad mahadhaduu reebaye maanka lagu kaabo milgaa iyo wixii sharafta sugaa magana weeleeya bismi illahi raxmaan araxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin walcaaqibatu lilmuttaqiina walaa cudwaana ilaa cala aldaalimiin wsala allahu wasalama wbaaraka calaa nabiyina muxamedin wacalaa aalihi wa saxbihi wasalama tasliima kaiira waxaynu bilaaban doonnaa haddii ilaahay yidhaahdo madasheennan oo noqon doonta haddii ilaahay oggolaado madal suugaaneed iyo wacyigelineed labadaba noqon doonta waxaynu halkan ku falanqayn doonnaa ama aynu ku faaqidi doonnaa suugaanta abwaanka xuseen nuur axmed oo sheekh xuseen nuur axmed suugaantiisa ayaynu halkan ku lafaguri doonnaa sugaanta abwaanku waa badweynaad u fara badan waxaynu laakiin caawa qaadaa dhigi doonnaa ama aynu halkan ku qaadan doonnaa haddii rabbi ogolaado labada gaba labada gabay ee magacooda la kala yidhahda bilan iyo gabayga hage intaynan haddaba mawduuca gudagelin waxaynu ku soo dhoweyn doonnaa mikrofoonka walaalkeen maxamed mawlid ismaaciil abwaan qureesh oo ah xubin ka tirsan golaha gurmed maansayahaniinta iyo suugaanyahaniinta abwaanku wuxuu isku darsan doonaa haddii ilaahay yidhahdo kelmaddii qur-aanka waxaanu ku hadli doonaa afkii golaha oo ahaa soo qabanqaabiyaha iyo isku soo dubaridaha barnaamijka waxaan ku soo dhoweynayaa abwaan quraysh baan ku soo dhoweynayaa si qur-aankaana inoogu aqriya kelmaddii golahana uu inoo yidhaahdo acuudu billaahi min ashaydaani alrajiim بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية صدق الله العظيم وصدق الرسول الكريم ilaahay baa mahad iska leh iskugu keen keenay madashan boqoran runtii waxaan u wada joognaa ka dhegaysiga suugaanta iyo wacdiga suugaamaysan ee uu tiriyey abwaan sheekh xuseen nuur axmed anigoo ku hadlaya afka golaha gurmed oo u taagan oo ah golo u taagan ama urur u taagan ururinta raadraaca iyo isku iskudaberidka iyo cilmi baadhista kala duwan ee afka soomaaliga luuqadda ama afka soomaaliga lagu samaynayo haddii aan xog yaroo kooban oo aan aada u ballaarnayn idinka siiyo golaha goluhu waxaa la aasaasay labadii kun iyo shan iyo tobankii golaha waxa uu golahani inta badan ka shaqeeyaa raadraaca iyo cilmi baadhista afka goluhu sida aynu wada ogsoonnahay af kastaaba wuxuu leeyahay cid iyagu si gaar ah u danaysa luuqadooda iyo afkooda marka goluhu waxaad moodaa inuu u taagan yahayba amaba wuu yahayba arrin ay ahayd ama ay qasab ahayd inay u istaagaan qaranka iyo dad matelaya ayuu goluhu taagan yahay goluhu waxa uu dhinac istaagayaa inuu ku dhaqaaqo ama uu qabto amaba uu caawiyo cid kasta oo afka iyo dhaqankeennaba cilmi baaris ku samaysay goluhu sidoo kale waxa uu ka shaqeeyaa badiba soo horkeenidda iyo bandhigidda suugaanta kala duwan ee ay ku kaydsan maskaxaha iyo qalbiyada dadka soomaalida ah meel kastaba ha joogaane si gaara ah. waxa uu u danaynayaa golahu cidda suugaanteedu ay khusayso arrimaha bulshadeenna taasoo aynu u baahannahay maanta inaynu ku dadaallo sidii aynu u ogaan lahayn dhibaatooyinkaina haysta xalkeedana u gaadhi lahayn goluhu runtii waa golo noocaasa abwaanka oo ah shakhsi ama qof ku sifaysan culimanimo iyo diin ku sifaysan akhlaaq wanaagsan ku sifaysan oo runtii la odhan karo waa dadkii maanta loo baahnaa xagga wacyiga iyo xagga fahamsanaanta waqtiga maanta jooga iyo dagaalada kala duwan ee inagu socdaa hadday yihiin xagga afka hadday yihiin xagga dhaqanka ee uu dhaqankeenii maalinba maalinta ka dambeysa sii guurayo goobta tan ama koobta tan waxaynu u wada joognaa inaannu idin hor keenno abwaanka wacyigelinta waanada iyo waxsheegmada uu la rabo ummaddiisa abwaanku wuxuu si gaara ah ula hadlayaa qof kasta oo isagu cilmi leh aqoon leh isagoo doonaya farrintaasi inuu qofkaasi ka qaado loona qaado dadka ama aan waxba akhriyin ama aan wax qorin arintaasi oo ahayd waajib ina wada saaran islamarkaana ah arrin aynu kaga duwannahay ama arrin ay ku sifaysan tahay ba ummaddeennu si gaara ugu sifaysan tahay rabbi subxaanahu wa tacaala qur-aanka ayuu inoogu sheegay inaynu nahay ummad iyagu isfaro wanaagga xumaantana iska reeba marka hadalkayga waxaan ku soo koobayaa inaynu si fiican insha allahu tacaala uga meel u meelayno waanada iyo wacyiga uu wacdiga uu inoo soo jeedinayo walaalkeen abwaan sheekh xuseen nuur axmed asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu wacalaykum asalaam waraxmat wabarakaatuhu wuu mahadsan yahay maxamed mawliid abwaan qureesh soomaalida waxay tidhahdaa wakhti gaaban ereygii gaaban wax faahfaahin kale iyo wax kale oo falanqayna midna ma gelayo waxaan ku soo dhoweyn doonaa abwaan xuseen nuur axmed waxau inoo lafaguri doonaa haddii rabbi ogolaadu inoo tirin doonaa gabiga aadka u qiimaha badan ee magaciisa la yidhahdaa bilan bilan mar waa inan magaceed oo dumarkeenna waa loo bixiyaa marna waa waxa wanaagsan ee quruxda badan ee fiican weeyaan labadaba markaa gabaygu waa noqonayaa ha soo dhowaada abwaanku bismi illah walxamdu lilah wathanaau lilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi sala allahu aleyhi wasalam assalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu ilaahay baa mahad leh isugu keen keenay goobtan iyada oo ah aynu isku dayeyno in aynu wanaagna isfarro xumaantana aynu iska reebno ama aynu farta ku fiiqno inay xumaan tahay runtii gurmad waan u mahadnaqayaa nimanka dhallinyarada ah runtii oo howl badan ka galay siday intan isugu soo dubaridi lahaayeen ilaahay khayra ka siiyo magacaasi maalin hore oo la sharaxayay waxaa lagu sheegay inuu marna yahay xaraf waliba macna u taagan yahay marna uu gurmadka yahay oo sidan macna ku leeyahay xaraf walba marka la kala qaadana macno gaara buu leeyahay sidan uu dha ku yahayna dee waa gurmado waa afka iyo anshaxa ayaa loo gurmanayaa sida iga muuqata taasina waa taas ta kale waxaa aan tilmaami lahaa runtii waxaan u mahadniqi lahaa ragga marti sharafta qaaliga ah ragga akhyaarta ah runtii oo in badan de raggii aanu saaxiibadahayn ah oo aan idhi waa bal dadkii waan la hadlayaaye kaaleyo idinkuna ila dhegaysta oo dee tilmaan iyo toosinba hawsha ku leh iyagana waanu mahadnaqayaa kule ragga qaar ka mid ah mikrofoonku wada gaari maayee waxbay ku yeelan doonaan barnaamijka maadaama wakti dambe la joogo waynu iska bilaaban doonaa hawsheennii waxaan ku bilaabi lahaa runtii dee sidaa la sheegay waktiga aynu ku jirno haddaynu nahay caalamulislaami haddaynu soomaali nahayba hawl badan badan badan baa taalla raggeediina dee waa innaga kitaabka ilaahay ee qur-aanka ah iyo xaadiidta nebiga calayhi salaatu wasalaam uu ka tegey kolba cidda nool bay dee la hadashaa oo xilku saaran yahay ciddii dhimatay la hadli maalin dhowto tafsiirka suuratu baqara aanu maraynay qaybtii ku saabsanayd yuhuudda ee lagu eedeynayay waxaan u malaynayaa in badan oo ka mida ah wixii lagu eedeynayey way naga muuqdaan haddaynu nahay ummadda islaamka ah macnuhuna waxa weeye dee kitaabkiibaa meel layska dhigay innaguna suuqaynu iska gallo teenaynu iska wadannaa wax yaroo raadaa laga sii hayaa marka waxaan ku talin lahaa ragga fadhiya iyo cidda dhegaysan doontaba in diinta aqoonna loo yeesho la iskuna dayo in lagu dhaqmo ummadahana la gaadhsiiyo waxaana keenayay in dadku waxayna qaataan inayna arkaan innaga oo ku dhaqmayna xaaji aadan wuxuu yidhi dadkuna kuma aqbalo qalad hadday kugu arkaayaane adna inta inaad dhowrataad ku arrin weydaa aynu soo wareegno howlihii aynu hadda isugu nimi oo ah labadan gabay waxaynu ka horraysiinaynaa gabayga bilan anigaa e, e, isu fiirsaday waxaan arkay quruxda iga muuqata iyo sidaan isugu dubadhaxsanahay quruxdaa iga muuqata marka abuurka ilaahay laga yimaado iyo boqolkiiba labaatan laga yaabo raggu inay ugu dareen ugu yaraan boqolkiiba sideetan dumarka ayaa ka mas-uula iminka raggiina halkaa fadhiyo dharkay gashan inay ku xaragoonayaan cidda maydho ee kaawadaysay waa dumar ha laga yaaba haddaynu isweydiinno in hal iyo laba laga soo helo cid iyagu dharka maydhatay oo kaawadaystay gabaygani saasuu ku dhashay markaa gabaygii ramadaantii hore ka hor baan dabadeed baan bilaabay ilaa dhowaan wuu socday gabayga bilan ka kale mar kale geli doonaa gabayga bilan baynu iska bilaabi doonaa wuxuu ku bilaabanayaa sida tan bismillaahi waa kow xaqaa lagu bilaabaaye bilan hooyaday iyo hablii jiidhka laga beeray baxsantii aniga ii dhexdee guulla igu beegay bukaan iyo walaashaydii aan baahi igu dhaafin iyo boqorad weeyaan haween bilis dhammaanteede bahal doqona gaal balaqabiye qabiye barraflaa waalan ayaa bi'iyey biliga haweenberi lahaayeene baabuur in lagu soo sawiro amase boorsooyin oo baararka iyo khamrada lagu dul baandhaysto sida biidhiqaatu u galay kuma bannaanayn nebi muuse goortii biyaha lagu dulbiimeeyey fircoonkii baqaal laga qabee wada biraynayay balqabsoo bilcaantuu qabaabixisay waagaase calayhi salaam bashiirkiiyo bashiirkii iyo nadiirkii waxyiga boqorku soo siiyey bog haween ayaa laga unkay iyo beerkii aamine ee baadiye markii loo waday ee lala boqoorayay barashada afkii carabiga ee diinta lagu baahshay barashada afkii carabiga ee khayrka lagu baahshay iyo dhaqanka beesh iyoiyo dhaqanka reer bani sacdee joogay berigaasi baxsanow rasuulkii gabdhaa soo barbaarsaday calayhi salaatu wasalaam ballankii ilaahay markuu malaggu soo booqday ee diinta weyn loo bandhigay bilowgii tawxiidka goortuu cabbaar yaro baquu barada soo gaadhay khadiijaabud dhigihii ahayd baridhiggiisii bahal doqono gaalbala qabiye barraflaawaalan ayaa bi'iyey biligee haweenberi lahaayeene baabuur in lagu soo sawiro ama se boorsooyin oo baararka iyo khamrada lagu dulbaandhaysto sida biidhi qaatuu u galay kuma bannaanayn baaree adduunyada ninkii hela bariiskiisa basar uma qadeeye nafsiga buuxsamaa hagee bambarta iyo banaadiiqda iyo baladan duulaysa marka gaalku biruhuu tabcaday nagu bilkeedaayo uu been masheegaha cuskada bowladda u dhaartay uu been masheegaha cuskado binigu maydhaamay hadduu shicibku baydgaabka hadduu shicibku baydgaabka naco baadilkana diido budulkii saxaabada hadduu baaqi ku ahaado oo loo bannaan baxo dagaal la isku baalbaalay bahda dumar halkay kaga jiraan yaan la baalmarine sidaa ay u sii kala baxaan balaynu faallayno kumayaal buraanburahaya oo boodhka kicinaya iyo kuman biyaha iyo gargaar ula badrheedhaya iyo kuman bigayska u karshiya badarka loo quuta iyo kuman baxaanbaxahayoo cadowga beeqaaqa iyo kuman bilaahida marooganaya baaruudda iyo kuman bugtada liidata iyo barasta daaweeye iyo kuman barqada geela dhalay bananka soo daaja iyo kuman baldaaqdiiyo adhyahaba iyo kuman baldaaqdiiyo adhyaha bahalka weydaarsha iyo kuman bakaaraha camiro falana beerteenna iyo kuman rarkay biiriyeen baada lagu hooyo iyo kuman bislaado dadkaa baraya diintooda iyo kuman bulshada iyo kuman bulshada kaaliyo baab kasta u heegan baaxaadaggaa dhacay wixii hawsha kaga beegma in haweenku baacdheer yihiin geliya buuggeenna halkan waxaynu ka geli doonnaa in khusaysa burburkii waxa ay ka tareen dumarku markaa si loo ogaado burburku siduu ekaa iyo muxuu ahaa iyo wuxuu ahaa ayaan waxoogaa sifaynaya inta aan waxay qabteen loo loo gelin burburka waxa ku soo ururiyey in ilaahay oo la caasiyey u ahaa markaa habkii uu u dhacay qaybo ka mid a ah, ayaan waxoogaa sawiraya malaa'igta baariga ah iyo boqorka caydiisa duulkii barriinsada rabbigu waa bedelayaaye markii teenanbuun loo tumay markii teenanbuun loo tumay ee taladu bay dhaantay baqaro iyo nisaa iyo kolkii tooba laga booday ee bolol gaboobiye sharciga baali lagu sheegay kitaabkii la baalmaray markii lagu bushaareeyey ee biirka iyo jiinka kulul beegga lagu laastay ee baaqa nimankii la kacay beerka laga toogtay markii uu garsoorkii bacdare xaqa baryin waayey bikradda iyo ooryaha markii baalcad lagu taagay beelgaraad markii lagu dayday iyo baalkankiiyo moskow ee la yidhi barmiye shuuciga iyo bari la jaanqaada biladaha lugooyada kolkii loo bilqaday maalmo halkaa markay maraysay ee waxaasoo fisiq iyo mushkilada dhaceen ayaa maxaa dhacay bukaankii macsidu ay dhashiyo beentii lagu guuray boholyowga uurka iyo qalbiga belalkii saameeyey burcadkii markuu naga tiray ee cadhidu buux dhaaftay bayaanada xajiintaa kolkii badowda loo duubay qubuuraha markii loogu baxay baraka reeraysan bundaad qaada goortaan duldhigay odayadii baaday balwadaha nuxuusta ah kolkaan baadiyaha geyna raggii boga xarayn jiray markaan beensalka u qiijay barkadaha mariidka ah markii gacalka loo beegay ee saxalka b b sida iyo baanta ku asqownay baryadii ilaahay markii buuqa laga doortay arrintani waxay ku saabsanayd dowladdii markii ay shuuciyaddaa iyo digdigtaa gashay ee alle ka fogaatay ayaa qoladii kalena eena dee lala colloobay qoladii la colloobay waxay ka bilaabeen maqaamaday ka bilaabeen muddo kadibna waxaa la bilaabay in jilibadii loo yimaado oo dabeetana la yidhahdo xabaalihii odayaasha ku aasnaayeen ayaynu tegaynaa dabeetana wax alla wixii balwada ahaayee arliga kharibay ayaa xabaalihii la geey dabeetana ninkii geela la joogay boqolka halaad waday ee dhiilkiisa haddii buuri cunuhu wax ku cabo tuuri jiray ayaa dee markii odayaashii iyo ma magaranaysaa madaxdii reerka oo alaabtii wada cabaysa uu la kulmaybaa isagana bensalkii iyo sigaarkii iyo alaabtii u ka qayb qaatay maxaa dhacay dabeetana bayaanada xajiintaa ah, kolkii badowda loo duubay qubuuraha markii loogu baxay baraka reeraysan bundaad qaada goortaan duldhigay odayadii baadiya balwadaha nuxuusta ah kolkaan baadiyaha geynay raggii boga xarayn jiray markaan beensalka u qiijay barkadaha mariidka ah markii gacalka loo beegay een saxalka b b c sidiyo baanta ku asqownay baryadii ilaahay markii buuqa laga doortay bunduq iyo qabiil iyo kolkay jamatay baaruudda bilaahida markii mar bilaahida ninkii maray markuu biica sharafteenna balambaadku goortuu ka baxay buulidi loo qayday ay bilays amxaara u noqdeen qaar ka baxay xooggu markii ay qoladiina xaggaa qabatay ee ay jabhada iyo wax bilowdeen ayaa qoladii halkan joogtayna maxay wadeen burburkii dhaqaalaha markii baanka la idlaystay ee baaqigii hadhe hantida boobka lagu gaacshay dabkii baxay markuu beesha gubay barasanka itaaley bowdada markii laga jabay iyo dhabarka baaciisa birmageydadeennii kolkii bahalka loo loogay ee baratan loo galay wixii jiifay badaheenna markii innagu wixii dhulka yaalla aynu marinay ayaa qoladii kale ee maxay ti cadowgina wixii badda markii aynu gaari weyna dee tubnaana oo baddii soo galu boobay ee baratan loo galay wixii jiifay badaheenna ee baratan loo galay wixii jiifay badaheenna sida baadi naylood markaan baal kasta u yaacnay beebeeshee markii kaan afbaray igula soo booday waa ninkan berigii bensalka u qijay isagoo geela wata beebeeshee markii kaan afbaray igula soo booday maatida boqoolka ah kolkii baadda laga qaaday mooryaanta boodsani markay baylka nacabsiisay habriii baxay markuu daydaygii baadhi faraqooda markii roodhi baarixiya iyo boorash laga quustay bilyaneeradii qaxay kolkii beesad laga dhaarshay kutaanta iyo boodada markii loo baraxay dhiigga baryartii kanaacadu kolkay bidhatay awtaadda bunaabayd markii lagu wanjalay brofesorkeenna bunaabayd markii lagu wanjalay brofesorkeenna ee bacadka loo waday ilmaha badi ahaantooda waayeelka baahani markuu buulla dhiga waayey waayeelka baahani markuu buulla dhigo waaye waayeelka baahani markuu buulla dhiga waayey bujumburo goortaan u kacay guriga baantuuga baalmadow markiina lagu qoray bogaga taariikhda ee nacabka baallaha xiga baga ku dhaanteeyey halkaa markay maraysay waa tantii dumarku baylahadeenna kuwii ururiyee badha xasiinaye banta kuwii ka tiray ee daryeel baab kasta u jiidhay baahideenna hoose iyo kuwii dheeyey boogteenna ee aan bahaa iyo tolka iyo balagu saamaynin runta haddaan la baalmarin cabdow waa badhaa dumar bilan hooyaday iyo hablii jiidhka laga beeray baxsantii aniga ii dhaxdee guulla igu beegay bukaan iyo walaashaydii aan baahi igu dhaafin iyo boqorad weeyaan haweenbilis dhammaanteede bahal doqono gaalbala qabiyo bararaflaa waalan ayaa bi'iyey biliga haweenberi lahaayeene baabuur in lagu soo sawiro amase boorsooyin oo baararka iyo khamrada lagu dul baandhaysto sida biidhi qaatuu u galay kuma bannaanayn halkan waxaa laga gelayaa taladii la siinayey ragga iminkana barbaartii kacdaan baa qu dirayaaye birmageydada aan sharfeen sheegay biligooda waxa inaan rag uga baahan yihiin balaynu faallayno goortay bintadu dhalata ee lagu bushaareeyey inay tahay bahdii xaawa oo bilicna loo raadsho oo barbaarinteedii nin sugay barakan weyn qaatay oon wiilka laysbaal eryeyn geliya buuggeenna ayadoo baftada loo xidho rawdada u boodda habarteed haddii laga burshoo laga bannaan qaasho baroor iyo basiira hantiya iyo eedaade inaan hooyadeed cidi bedelin gelya buuggeenna bare iyo ancaam iyo markay bogatay yaasiinka ay xijaabka loo door ay xijaabka loo doorbidiyo buurhka ku adkaato ee ay dharkaagii badnaa badi u feerayso biyeyo anfaaciba kolkay dhigaysa baashaada duca badan ballamo joogto ah boorin iyo dhiirin waxay saqara kaga baaqsan layd geliya buuggeenna halkaasi waa qodob aad u muhiima saddexaa bayda u dambeeya inantu markay koob iyo toban iyo labiyo toban meelaha marayso waxa weeyaan wixii ka dambeeya waa kala lumaysaa anoo hooyadii bay xagga dambe ka maraysaa markaa duruufta iyo caalamka waxaa ka jira maalinaad inantaada kala luntaan lama joogo qofka soomaaliyeed ee had iyo jeeraale ragga soomaaliyeed ee dumarka way kala yar ma E waxaa loo baahan yahay halkaa laga bilaabo inaad haystashaan ood u yeedho oy agtaada fadhiisato oo sheekaysataan ood u ducayso oo waxyaabaha jira iyo wixii tarbiyada ee aad siin lahayd aad siiso siday ehelka ula dhaqmayso iyo kuwa sida fuqarada ula dhaqmayso iyo kuwa shaarica jooga siday ula dhaqmayso iyo balaayooyinka meeraya siday ula dhaqmayso inaad markaa aad ijiinka waxdhaa loo baahan yahay oo idaan dibna u kala lumin ilaa iyo ay kaa wareegayso bani aadam weeye shakhsigu way isbedelayaaye markay baarka sare feedhatay baqaro weelayso ama ay baraarka iyo adhyaha bixisa gaadiidka barbaargaya badqaba laysu xulo geliya buuggeenna inantaa lasoo bilay yarka inantaa lasoo bilay yartaa baydku warinayo wiilkii maalin uun beegsado balaha faallaynin bishintana ka dhowr weedha aan lagu bogsoonaynin bisinkana ha moogaan hadduu hadal ku baydhaamo marka badanka kooda ah waxgalo waa bukaan socode marka badanka kooda a wax galo waa bukaan socday bushaare iyo khayr iyo af wacan kuleh baashaala haddii ay busaaradii dhacdo suuqu badin waayo booliga ma qaataan habluhu baabka uu yahay inaan boobka lagu quudinayn geliya buuggeenna barkhad midigta laga dhiibo iyo barkhad midigta laga dhiibo iyo baaqa samadoonka waa wuxuu ku biirsada nafluhu boosta aakhire ee muslimiinta bahardaadsan iyo ehelka bayhoofay buurta iyo badweynta intii babaca soo jiidha hadday beelageedii degaan barada qoyskiinna inay tahay inay inay boqoradii guriga tahay lana bilkeedaayo oo baahi loo qaabo xiltire geliya buuggeenna yacnii marka dee dad baahan yimaadaan gurigu dee qofka dumara culays ku dhacaya waxaa loo baahan yahay nin sharaf lahoo qaangaadho macnolaho dee arrinta si qiimo leh u qiimeeya oo ka tiiriya oo iyadana sharafteeda aan meel kaga dhicin sodohaan marwada kugu boqoree kuguna baaltaagan bar la'aan kuwan kugu nacayn iyo bukaan raagay ee lagu baxsado maalintay taladu kaa baahdo banjarka ilmaha baylihiya biixiyaha duulee agtooda wixii baahi qaba lagu baxnaanshaaye kaalmaha kuway buuxiyaan geliya buuggeenna hooyada haddaad biilis iyo bina haddaad siiso ama aad adduun baaxad loo badan kuma ama aada adduun baaxad loo badan ku maamuusto sheekadii baryoo laga guro laguna beer xaadha bidhaantaada inay doonayaan baarinimadaada booqashada inay jecel yihiin geliya buuggeenna halkan hooyada adiga oo duco qaba oo guri u dhisay oo hablihii la joogaan oo dhakhtarka geeya oo laakiin yare kolba adoo siya iska waran hooya siaata xaalkaama fiicantah oo ka carara runtii bani aadamka macnaha wax u sameeyaa waa inaad ag fadhiisato ood u sheekayso oo sheekadii dee boqol jeer kugu aad ugu celisay ay kugu soo celisay marka boqol iyo koowaad iyo boqol iyo shanaad iyo shan boqolaadba aad dib uga dhegaysato tan soo socotaa ka khatarsan waana baydadka ugu muhiimsan aan isleeyahay gabayga ku jiraan bulshadaan ka dhalani bulshadaan ka dhalaniyo rugtii eebba nagu beeray abootooyinka wadabuka een badqabin haatan ee ducada noo buuraya ee noo tirinayay baridadu inay guulu tahay baafin lagu raadsho boholyowga ay noo qabaan geliye buuggeenna runtii arrintani waxaan isleeyahay arrinta soomaali lagu rogay malaa weeyaano waxaan isweydiiyey markii aan hooyaday markii guriga la keenay ama nin kasta hooyadii markii guriga la keenay waxaa jira islaamo ku xeeran ama miyiha la jooga ama magaalaha la joogo reerka ku xeeran islaamahaasi waa kuwii hooyada hooyanimada baray ee markii ay walacday waxa la siiyo dhandhanaan iyo waxa lagu iyo siinayey ee haddii adoo caloosha ku jira aad qubatay ama geed ha siiyaan ama kinin ha siiyaana intay wax siiyeen aad joogsateed caloosha ku nagaatay ee markii dambe kaa umuliyey ee sida laguu hayo iyo sida laguu dhaqaba ku hawlanaa ilaa iyo maantada aad joogto iyo maalintii ay kaa umuliyeenna waxa ay niyadday kugu hayaano waxay leeyiin inankii hebel ka warama xaguu jiraa malcaamadii xaguu jiraa jaamacaddii xaguu jiraa muxuu dhaqday muxuu haystaa xaguu ku eedanya bay leeyihin iyagoo laga yaabo inay iyagu macaan qabaanoo faalig qabaanoo ay guryaha jiifaan meelahaa daafaha adduunyada marka waxaa la isweydiinaya adigu qofka noocana ee abuurkaagii ilaahay ku abuuray maxaa toy dee iyaduna qaybtii bani aadamnimo asaaska u ahayd ma ka warhaysaa xaggey ku nooshay waxaaba laga yaabaa adiga lacagta lagaa qaada ee ee waxaan la yidhaahdo tolweynuhu kaa qaado in lagu laayo kuwa iyadoo hayde hayey ayaa laga yaabaa marka bal arrintaasi runtii waa arrin aada u khatar badan soomaaliduna dee waa taqaanaayo carabahan iyo ummadaha kale ee muslimka inta badan caailada isu guursadaani soomaalidu daraf ilaa daraf ayay isguursataa waana wanaagyada ay leedahay ka mid tahay dhabeeshuu rifuhu baaba'shee bahalku soo hiigay agoomaha bakooraysan ee biilka hidin waayey carmalida baroortiiyo ilmadu qoysay badankeeda wax badbaadsha inay dhowrayaan geliya buuggeenna baadiye walaashaa hadday beri ku qaan gaadhay ayadoo gurbood badan dhashuu buuxa gurigeedu basanbaaska jiilaal hadduu buuxsinka u jiido birmad iyo bahdood inay fishaan geliya buuggeenna wax kastoo balaayoo dhaca oo bilista saameeya boqollaha xil inuu saaran yahay geliya buuggeenna halkaana waxaanu kaga hadhnay taladii ragga ee khusaysay dumarka iyo siday ula dhaqmi lahaayeen bahal doqona gaalbala qabiye barraflaa waalan ayaa bi'iyey biligee haween beri lahaayeenee baabuur in lagu soo sawiro amase boorsooyin oo baararka iyo khamrada lagu dulbaandhaysto sida biidhiqaatu u galay kuma bannaanayn hadda waxaynu u gelaynaa talooyinkii dumarka la siinayay ba'da kalena waa booli moog baaqi aan faray ee ma badbaado hoygii macsida lagu bilaabaye aroosyada bardaankii kalumay lagu binaynaayey ee marada baadarigu tole laga bidhaan qaatay ee bigilka loo tumay intoo baarar lala aaday batarka iyo ciyaarta iyo habeen la isla baashaalay indha baadad lagu soo xidhay iyo madaxa loo buulay ciddiyaha biraha lagu guray eed bahalka moodayso beer maqariyahaa soo noqday lagu balweynayo marka kamaradaha loo bandhigo biidku la ordaayo bigjarada lasoo duubayeen cidina baandhaynin bu'da youtuyubkay dhigaan duul balaysaniye bilaash waxa ku daawado sakiif baahidood qabe sawiradan marka aroosyada la duubo ee maca islaamaha laga duubo youtube umaa la dhigaa habaarqaba meelaha iska fadhiya ayaa dabeetana iska daawada runtii dee ilaa qiyaamaha la isweydiin doonaa bigjarada lasoo duubayeen cidina baandhaynin bilaash waxaa ku daawada sakhiif baahidood qabaye basarxumada maal loo huroo faanka lagu beegay beesada lugooyada dhashee lagu baxdoobaayo inay bahoshii naareed shiteen duulkii bixinayey guryuhuna ka baabi'i karaan geliya buuggeenna basre iyo busaad iyo gabdhii buuxi jiray geeska ee boqolka geel iyo fardaha loogu budul joogay may aqoon wax lagu buufiiyo bootar loo nacay waxaan bi'iyey jaaheenna ee boogta nagu reebay ee baag madow iyo ka tegey finanka buurbuuran inuu yahay sun laynoo barxiyo belena loo qooshay uu diirka aadmiga ba'sho oo lagana biil qaato buro iyo inuu baaskan dhalin laga bogsoon waayo oo waxaa cadradihii bahdilay bilicda weynaaye inaan midabka laynaga bedelin geliya buuggeenna hablaha soomaaliyeedna waxaan u sheegi lahaa adduunyada haddii quruxda lagu tartamo markaynu caadiga nahay inaan wax ismarmarin soomaalidu hadday wanka iyo tuuga laga qaado kaalinta koowaad iyo kaalinta labaad kaalinta saddexaad laga qaadi maayo runtii waa arrin xaqiiqa ah marka midabkii ilaahay idiin dhaliyo quruxda badnaa hablow haysta allah idin barakeeye waxaa ii muuqatay markaa qoladaa ladanee wax ismarmarinaysaa qaar kale oo fara badan oo baahan baa jire bal in lagu baraarujiyo iyagana ay niyadda ku hayaan haduu daha baxrayn iyo bushraay buuxshay gacantaada ama aad bangalo weyn gasho baadad iyo geydh leh kuma yaal basiiraysan oo bagagi loo haysto oo berisamaad joogay baa maanta bacad yaalle bushuqlaha da-aye daru baraf ku daaduunshay oo aan bariis loo karshiyo haysan ehel booqda ama aan bacaa iibsan karin ama aan bacaa iibsan karin buulka lagu waabto oo balanbalaayaa jiroon helin oo balanbalaayaa jiroon helin baroor diiqe balaayada wareegta hadday adiga kaa baydhay barakaca bannaanada fadhiya geliya buuggeenna haweenkuna basari maba lahaa iyo baari loo naca ee wixii baahi loo qabo nafluhu baratan weeyaane bahda ay la nooshiyo wixii bilaya qoyskeeda inay tababar uga baahan yihiin geliya buuggeenna war basari ma jirtee waxaa jirta aqoon darre yaan lagu wiirsanna waxa la bara oo adigiiyo ummaddaba ha anfacaan barniyey haddii uu guryaha buuqu ka aloosmo inta aanu meel lagu bi'iyo kala bax soo gaadhin in baxnaana loo baahan yahay eelka lagu baanto oo baanisaa laga hortago geliya buuggeenna ilmahaagu goortuu isbido baadhna geli waayo barbarriiqad weeye hadduu baraha taagnaado intar baraha internetka ilmahaagu goortuu isbido baadhna geli waayo barbarriiqad weeye hadduu baraha taagnaada tala bixin in loo baahan yahay khubara baandhaysan khubaro baandhaysay oon beenta uun lagu sasabin geliya buuggeenna meesha u darni waa halkan hay-adahan la buunbuuniyeenna lagu soo baabay faaxishada duqii bankimon boodhka ka afuufay kuwa bigilkii simonsitiya buuqi ina saartar basaasiinta laynoo direen buriya laan dhaafin ee ilbixid ilba a nooga dhigay boodaayo ee ilbixid ilba a nooga dhigay laysdhex laysdhexboodaayo baxda iyo dhacdaba wiiladaa bacadka meeraysa beri horaa la duufsaday ninkay bayd gelileyde jandarkay bacrimiyeen ayaa baaba' shoo rogeeya inay baadi duulkani yihiin geliya buugeenna ninkii la odhan jiray bankimona qaramada midoobe halkan ay u bixiyeen joogi jiray tobankii sanuu meesha joogay wuxuu ka shaqaynayey shaqadii ugu weynada qabtay waxa ahayd qoomuluudka inuu kor u soo qaado oo uu hirgeliyo adduunyada ka iibiyo waxaan maya laba saddex waddan baa berigii uu yimid aqoonsanaa xuquuqda waxay ku sheegeen qoomuluudka laakiin isagoo koob iyo labaatan waddan buu kaga tegey hawl aada u dheer buu u galay markaa banki mon waa ninkaa qaramada midoobe joogi jiray berigaas sida iyagu ula baxeen waxa kale oo ku jirta meesha gabadh la yidhaahdo simon simon kuwa bigilki simon city iyo buuqi ina saarta simon d boavar gabadh faransiisay ahayd oo waxaan jandarka la ydhaa qofkii qaacidada qaacidooyinka u dhigtaba ahayd ee sheegaya in aan rag iyo dumar jirin rag iyo dumar inaana jirin waxaa doonto aada noqon karto taa macnaheedu waxa weeyaan nin noqo naag noqo waxaa doonto noqo dumarku inay jidhkooda xor yihiin oo waxay doonaan ku samayn karaan waxyaabahaasi runtii dhowr iyo afartankii ee buuq buuq qortay la odhan jiray jinsul aakhar Eh, simon eh, ninka la dhaha john paul sarterna isna nin isaguna falaasifada waaweyn ee adduunyada imika laga dambeeya ah weeye falsafa alwujuudiya waxaan la yidhahda ee eh, sheegaysa inaan adduunka mooyaane aakhira jirin ayuu caan ku ahaa isaga iyaday macaamili jireen oo isqabin bay ayay wada noolaan jireen markaa gabadhaasi waa taas kuraasida beledu saaran tahay buuqa iyo hoogu ay baarlamaanada dhahaan waa barkumataale wixii baalcaddii yurub kharibay hawbuseeline ee inay bixisadeenni yihiin geliya buuggeenna bisha maarsa waxaa loo xusaa waa baraadli'iye fikradahan dhowaan soo baxay fikradahan dhowaan soo baxee bugux ka soo jeeda ama beershiiye roomankii noo bandhigay waayo iyo kuwa bidcadu kaashateen baabna ku aroorin waxa lagu burshaa waa runtii baaqiga ahaydee muslimka iyo bukhaariga inaan baadinka u dhiibno oo bare ku gaashaamataan geliya buuggeenna kitaabka iyo sunnaha inaynu baranno oo fahamno oo ku dhaqanno arrintaa xisaabtaa lagu darso iimaanku ruuxuu bad qabo bayrna lagu sheegin beesada la siiya inaan shilinku beer qaadin oon baayacaad lagu hantiyin geliya buuggeenna bahal doqona gaal balaqabiye barraflaawaalan ayaa bi'iye biligee haweenberi lahaayeenee baabuur in lagu soo sawiro amase boorsooyin oo baararka iyo khamrada lagu dulbaandhaysto sida biidhiqaatuu u galay kuma bannaanayn anoon dumarku tay buuxiyaan bila ku koobaynin waxaan gabaygan ugu buriyey een buunka ugu qaatay een boqolka bayd iyo wax dheer baarka uga gooyey waa baroosin laynoo dhidbiyo binadi soo yaale anigoo biiyo dhiiga oo jiifo badankooda iyo maanta oon baayiroon booska ka caddaaday waxa baadidaydii ku maqan beesha xaawalay axmedow nimaan dumar u bixin buugga laga waaye waa noo beliidnimo inaan been ku dhaqannaaye bilan hooyaday iyo hablii jiidhka laga beeray baxsantii aniga ii dhaxdee guulle igu beegay bukaan iyo walaashaydii aan baahi igu dhaafin iyo boqorad weeyaan haween bilis dhammaanteede bahal doqona gaalbala qabiye barraflaa waalan ayaa bi'iyey biliga haween beri lahaayeene baabuur in lagu soo sawiro amase boorsooyin oo baararka iyo khamriga lagu dulbaandhayso sida biidhi qaatu u galay kuma bannaanayn waxaan u malaynayaa intaa asaaskii gabaygaa bilan qaybtiisii asaaskayd baynu kaga baxnay iminka waxaynu gelaynaa qaybtiisii mulxaqa ahayd ama qaybtii aan ka dabageeyey oo runtii mashaakilka waddanka ka taagan qaar ka mid a ah dhaqanxumada u badan aan ku taataabtay oona is idhi malaa mid kale haleeli mayside halkana iska raacdo waxaan soo boqoolaba haddaan baabka xidhayaaye ducadan idiin soo bandhigo badiya aamiinta barma maatidaa lagu gubee ba-aydu yeedhayso buldaantii islaamka ee wacnayd bi emka asqeeyey ee cadowgii laga baacin laabiliga loo saaray balaaye iyo khayr baysu jira iliyo baalkeedee in raxmaanku boogtooda dhayo badiya aamiinta aamiin madaxdeenna inaan loo bandhigin waa madaxda islaamkae ama madaxda muslimiinta weeyaane madaxdeenna inaan loo baldhigin biilna lagu quursan oy baawar soo ururiyaan baaxad iyo xoog leh oy boqonta gaalada jaraan oy baawar soo ururiyaan baaxad iyo xoog leh oy boqonta gooyaan dulmiga beenta lagu qoojay oon baadi soocdeennu lumin badiya aamiinta waa buro qabyaaladii haddaan baadhay xaajada ee baabuur naxliga qaybisiya booyadaa sida ee waxay sii buskicisaa markay urisa baasiine kolkaasaa baraha laysku naco lagu bulqaasaye baatroolku goortuu qarxee boobuhu isdhaafo dabka lagu basbeelay halliga baaqigii nolosha kuwii uu bariiskoodu galay way babinayaan kuwii uu bariiskoodu galay way babinayaane marraaqyada baxaayee kumamay baashe iyo kayse biyahooda qaar ka isiraa kuma bisleeyaane bahoshay ku riixaan kas yare aan baraarugine baaniyaal hadduu yahay iyo hadduu bayba la ordaayo ballan waxay wadaagaan ciddii bixisa laaluushe biincadkii la gowracay hilbaha gelaya booraanta baystayn looma hurin iyo adduun baanka loo dhigaye beerlaxawsi baa loo cuskaday balashigoodii cuquubada kuwii biirsaday ee shiday baraamiisha baydgo dirkoodii hadday beri ladnaayeene bu'si bay ku joogaan qurbii layga doorbiday bisinkiiyo qur'aankii cuslaa bahashan soo jiidhay bidhikaalayaasha iyo waxaa huriye beenlowe waa bilaawihii lagu makalay berigii maandeeqe kuwa maanta baaqbaaqaya ee fidhaya baarkeedu waa baanda shaydaan u diray dil iyo baaruude burburkay ku naaxeen wixii biig ahaan jiraye in sharkeeda laynaga bannado badiya aamiinta dababka baxaya kuwa shidaya ee madaxda ka ahay ma dhintaan carruurtoodana kuma dhimato carruurtooda yurub iyo meel kale la qabtaan qaar masaakiin oo meelaha tuban ayay shitaanoo dee waa baashe iyo kaysoo labadayna la isdilaya midna abtaanu ahay midna adeer baanu ahay kuwaasay shitaani masaariifta ka saaran boqolaalka oday ee fadhiya buulasha cadhoobay ee barbaarti lagu diirsan lahaa buuriga u laabay in barjaa rabbigu nooga jara baaga lagu qaato oy sharafta nagu booriyaan badiya aamiinta qaybtani waa qayb ku aadan dhallinyarada iyo dhaqan xumada iyo isbedelka iyo maryaha iyo labiska inkastoo weliba wax badan oo kale aanan ka hadal oo beri dhaweytan waddan ka yara maqnaa markaan kusoo noqdano waddankii oo isbedelay oon arko waxni ay dhex salaafaynayaan salaadaha waqtiga loo baxee baasidku u yeedho bunka iyo bigayska iyo colka hadalka beekhaansha banooniga kuwaa lagu salliday gaal ku burinayo ama biidhigaba nuugayee baakidhka hor yaalla ee aan biyaha kuu darayn bidhiqa hoos yaalla ee aan biyaha ku darin bidhiqa hoos yaalla bawdiyaha surwaal dhaafaya oon beelku celinaynin eed marada baaliga ah iyo bololka moodayso bulbultima ah oo aan shanlada bilo la taabsiinin raamaha basaaseen la dhiqin guniyo baarkooda bob marli duul weli higsa beatle iyo jackson bollywood baraarkay dhashee birinbirqaynayay sacsacii biqlaystaba colkaa jilaya beentiisa barcelona barasilia iyo sidigta berlina berningham bogoto iyo jili boston iyo cardiff shaydaanku hoygu ba'saday kana buhaamayey immikaa balaayadii fadhiday soo burqanaysaaye baariis sharkaa laga farraqa baarmo iyo rooma biligbiligta moobeellada iyo baahiyaa sidee inta aan soo tiriyey marka taariku salaadka laga tago inta kale ee dhaqan xumada ah waxa ka khatarsan inta soo socota waayo intan soo socotaa waxay ku daba leedahay ama dumariso ekaysiin iyo calaamadii qoomaluudka ama waxay ku daba leedahay khuraafo iyo wax la xidhiidha khuraafadii bumbay lagu dhaqay iyo degalka bankooga buuduhu wuxuu caabuday siikhu barakaystoo badhadaha madow ee la yidhi bale xijaab weeye cawrida biraha laga gashaday sida bagwaan duuga dar baraarugaa lagu taxoo booca karinaya bocooshii dar baraarugaa lagu taxoo booqca karinaya silsiladaha raggii balashaday ee bilisti goyn weyday bocooshiiyo kuwaa kuusha xidhan la isku baagbaagay ee sida hablaha reer bunjaabid xasaydhaaya dhaqankeenna sii baaba'ay in laga badheedhaynin awlaadda naga bayda dee nacabku boobaaya bari iyo galbeed iyo kuwa boon ka caga taagay inuu boqorku noo wada sakhiro ubadka baydhaamay uu baariyaal nooga dhigo badiya aamiinta waxaa halkaa yaalla war waxa ayaa ku taqaanay nimayhaw ruuxaa rag baan ka furay dhalinyaradini baa waxaa ka furay kuuntoo maa waxaasi waxaasi rag baan ka furay qaar baa calama ah oo dowlado kale ah kaasi waa calanka kenya kani waxa weeye garan maayo boqol waxbay bay ka samaysantao kala nooc nooca ah. kani waa calankii somalilan kuulahaas markii aan baadhay tani waa silsilad kuulaha iyo silsiladaha labadaa markii aan baadhay waxa weeyaan waxay ka soo jeedaan dhaqankii dumarka ayay ka soo jeedaan markaa waxyaabihii dumar isu ekaysiinta ahaa in nebigu calayhi salaatu wasalaam uu nahiyey waxaasi waxaasi weeye waxaayo wixii la mid ah kuwan noocaa waxaa iskale nimanka la yidhaaha buudaha noocaa labada magaxa siinga siingaha leh labada madax buuran waxay u xidhaanna waxay u xidhaan hab khuraafadoo sida sanamka oo kale waa sida inaguba u xidhana dadka qaarkeene oo sidii laate iyo cuse iyo ayay u xidhaanoo balaayo xijaab bay u xidhaan iyo cawri iyo inay waxaa ka difaacaan marka waxaad arkaysaa qofkii oo sujuudaya qaar baa intay gu sujuudaan markay salaada dhamaystaan salaamaan ii waran magaca hebel maxay waxaana ahaayeen waa nin ishaan ka gashadayba kuleey waanu sujuudayaa salaaddii buu ilahay sujuudayaa waa wax aada u musiibaa aada looga naxo waxa kale oo loo gashadaa bahalahan markii aan baadhay dadka qaar waxay u gashadaan xasaasiyaddaan u gashanaa bay yidhaahdeen taana dhakhaatiirta ugu caansanayd baan weydiiye waxaa laygu yidhi xasaasiyadaha qaarkood iyagaaba keena markaan googalka baadhay waxaan arkay dadka qaar waxay u gashadaan romatismka taana waynu garanaynaa inayn waxba ka jirin qaar kale waxay u gashadaan waxaan la yidhaahdo caajiska iyo kasalka iyo khumuulka waliba qolada carabta khaliijka iyo markay kabsihii iyo ka dhargeen bahashii digaaggii ay kici kari waayeen baa lagu yidhi oo miyaad caajistay haa hoo birtan yar gasho marka iyagoo qurux badan oo dhalaalaya oo qaaliya ayaa laga iibiya horta wuxuu ahaa noocaasa badhadan madooba ayaa hadhay kaasi waa calanka etoobiya weliba calanka etoobiya waxa uu kaga sii duwan yahay waa ristafariyada nimanka la yidhaahdo ee bob marley ahaa qolada waxa weeyaan waa waa calaamadooda ristafariyada nimanka la yidhaahdo bob marleyga nimka aan sheegayey saddex ninaan ku sheegay gabayga meel kalena inay yimaadaan baa laga yaabaa hadhowdaan sharaxi doonaa qoladaasi ayaale oo xaylasiraasi caabudaanoo ilaahay u ah waxaa wada madow oo dhammi waa qoladan lahaa badhadaha madow ee la yidhi weeye cawrida biraha laga gashada sida e, buuduhu wuxuu caabudo siikhu barakaysto badhadaha madow ee la yidhi baralxijaab weeye silsiladaha raggii balashaday ee bilistu goynayda waa qaali inta badan waxyaro fiican qaaliga ka samaysan tahay waxaasaa inagu soo batay waxaana laba sano gudaheed bay ayayna qabsadeen waxaan markaan baaray waxa caanka ka dhigay ee waxaan inagu soo celiyay adduunka jiirsiiyey waxay ila gashay naag gabadh leedha madoona oo ilaa shan iyo soddonkii sane u dambeeyey ahayd bobka iyo aflaamtan ay matalaan nimanka la yidhaahdo maxaa la yidhaahdaa hollywood iyo caanka ahayd oo milyaneera ayaa isticmaashay waxay dhaha khayd yar bay xidhatay khaydkaa yar markay xidhatay iyadu si khuraafa ay xidhato waxay tii burjigay kor u qaadayaan kadibna waxay samaysay waxaa xidhay kuwii iyaguna caanka ahaaye laakiin iyada xidigadda u arkayey ka yar hooseeyey ayaa xidhay markii dambena maalqabeenkii caanka ahaa ee ku xidhnaabaa xidhay markii dambena qoladan diina fuluuska ah ee wax walba lacagta doonta ayaa soo daabacday oo soo samaysay oo dabeetana shaarica ah lagu soo saydhiyey markaa carabta wuxuu soo galay ilaa toddoba sideed sano ka hor inagana saddex sano meelahaasu inagu soo bilowday laakiin labadii sane u dambeeyuna qaatay markaa waxaad arkaysa inankiio halkaas saddex ku xidhan xataa habla ayaa ka badsaday imika labu ku xidhan halkan halkan mid kale ku xidhan yahay haddana wax kale ku xidhan yahay een calaamadaha nimanka qoomuluudka la yidhaahdaa waa waxyaabihii ay ka bilaabeen markii ay shaqadan bilaabayeen waxay ka bilaabeen bahasha gacanta lagu xidho markii labaadna waxay gashadeen silsiladii halkan ku gashadeen ama kuusha halkan ku gashadeen markii saddexaadna dhagahay gashadeen iminka hargeysa gacantii iyo luquntiiba waa lagu sitaa waxaa inoo dhimanuun dhegihii marka waxaan aad ii damqay oo runtii aan ku talin lahaa warintaani bahalahaasi dhagaha gaadhin een sanka la dalooshan rag sanka dalooshada eedan arag waatan dee nimankiina kolba laynoogu yeedhi halkan aynoogu imanayaan ha laga hortago oo si asluuba ha laga hortago dhallinyaradu la yaab malo waxaan waxayinba garan maayaan ee mushkiladdii waxay ka dhacday dadkii waayeelka ahaa ee ilmaha odhan war waxaanaad gashantay waa maxay ayaan saaxadaba ku jirin hablaheenna loo bogay facaabuuga ku astaysan inta beledka joogta iyo gabdhaha jira bannaankiisa kuwa aan xijaabkooda bixin lana baqayn diinta barashada aqoontana wadiyo baratankii khayrka cawlaha banjoogta ah kuwaa faraya baaqooda ee lagu bogaadinahaye bilaya jaahayna haddaynu soomaali nahay hablaha xijaabkani markay adduunyada marayaan waa lagu farxaa nin weliba markaad meelaha tagta waa kuohanaya waxaan doonaya inan soomaaliyada gursado waa lagu farxaa waxaa lagu odhanayaa sidaas oo kale marka magaceenni iyo sharafteenna kor bay u qaadeen ee hablaheenna loo bogay facaabuuga ku astaysan inta beledka joogta gabdhaha jira bannaankiisa kuwa aan xijaabkooda bixin lana baqayn diinta barashada aqoontana wadiyo baratankii khayrka cawlaha banjoogta ah kuwa faraya baaqooda ee lagu bogaadinahaye bilaya jaaheenna bulo iyo bushaariya dhammaan beedka lagu dhaato baqayaha lalaaya inaan baarcaduhu qaadan ama aan banaaxiga jahligu buuxin madaxooda oo aan buruudkoodu jabin badiya aamiinta manaahiijtan laynagu bashay waa meesha ugu darane weliba iminka ooda soo gooste manaahiijtan laynagu bashay ee dhaqanka baabiisay mulxidiinta baarigu naciyo boobabaaqore ee burcad calamalaa riixaysa iyo baadil xoogsada ee aqoon lagu aqoon lagu badbaadiyey duruus barakaloo fiican oo lagu baraaro sharciga boodhka ka afuufta inuu eebbahay noo ballaqo badiya aamiinta waalidiintii laga beermay ee aaday baradooda baasaha cadaabeed inaan lagu bislayn jiidhka oo ay jannada beegsadaan badiya aamiinta innaguna adduunyadan la bido waa ka baxaynaaye innaguna adduunyadan la bido waa ka baxaynaaye berye iyo beri maalmo iyo bila haddaan joogno waxa bixitin loo yahay dhowaan beydkii aakhire ee goobtaa nafluhu baahanyi ee laysu bixi waayey inuu balalka naareed allaha weyne naga baajo uu farduusto baab nooga furo badiya aamiinta aamiin aamiin wataquu yowman turjacuuna fiihi ila allah uma tuwafaa kulu nafsin maa kasabat wahum laa yudlamuun waayih aada iyo aad buu mahadsan yahay abwaanku tixdaa aadka u qiimaha badan ee aadka u dheer aadkana u dhumucda weyn mabaadi' fara badanna xambaarsanayd haddii ay noqoto dumarka billadaha uu ku taxay ee run ahaantii ay mudan yihiin iyo haddii ay noqoto raggu meelaha uu gabay iyo galdaloolooyinka ragga ka muuqda dhalinyarta talada faraha badan uu siiyey dhanka waxbarashada ay nagala hadashay meelo fara badan ayay tixdaasi taataabatay qofka halabuurkiihi shakhsiyaddiisa inaad barata waxba badan ugama baahnid waxaad u baahantahy gabagiisa inaad dhegaysato hal allah u naxariistay cabdilaahi dhoodaan baa gabay wuxuu ku daray wuxuu idhi adduunyadan wuxuu idhi adduunka iyo arlada eebbahay uumiyaha jooga rag iyo oori heer odaynimo iyo oga kuciroole qof waliba ujeediya markuu hadal la baaraayo aqligiisa meel uga ekaan odhahtidiisu shakhsiyadda qofkaasi uu xambaarsan yahay iyo miisaanka uu leeyahay xikmadda iyo caqliga ku jirta waxaad ka dheehan kartaa suugaanta uu kuu tiriyey halabuur kaleo khadar codhaad la yidhahdaa gabay wuxuu ku daray walow uu ilaahay ogyahay yahay wixii imaan doona aqoon-yahanku saadaasha wuu sii odorosaayo indheergaradna qowlkiisa waa la ixtiraamaa abwaan hore wuxuu sheegay baa dhaaxa la arkaa buuhi aad iyo aad buu mahadsan yahay markaa abwaan sheekh xuseen nuur axmed waxaan ku soo dhoweynayaa mikrofoonka maxamed yuusuf cabdi kayse oo kelmad dhextaala in odhan doona haddii ilaahay yidhaahdo ha soo dhowaado maxamed bismi illah assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu ugu dambeeyaabay hayde eh? <laughs> kolley waktiguna waa iska cidhiidhi wax badan lama odhan karo maansadaa qiimaha leh ee dumarka sharaftooda iyo kaalinta ay kaga jiraan bulshada ka hadashay waxaan filaya dhammaantiin midda waynu ka wada boganay xigmadda iyo casharka ay bixinayso wuxuun baan ku yaro dari lahaayoo ammaantaa faraha badan iyo waxqabadkaa faraha badan ee uu xuseen ka soo sheekeeyey haweenku leeyahay isweydiintu waxay noqonaysaa hadda ma sii jiraya ama inteen leegba ka nool maanta waxay maraysaa waxaan boqolkiiba boqol ama in badan la odhan karaa waxa weeyaan ammaantaa faraha badan iyo waxqabadkaa faraha badan ee haweenka soomaaliyeed lahaa maanta waxaa la odhan karaa waa hadday wax jiraan boqolkiiba konton baa sii jira inta kale laakiin waa baabada hooyada maanta hooyadii hore maaha inanta maantuna inantii hore maaha sababtuna wax kale maaha ee dhaliisha waxa leh labadii macalin ee reerka mid ka midii meesha ka baxay dabeete kii labaadna wuu ka baxay tusaale ahaan miyii markaynu joognay nolosheennu laba macallin bay ku dhisnayd inanka aabbaha macallinuu ahaa noloshoo dhan kaalinta uu kaga aadan yahay aabbahaa beri jiray inantana hooyada macallimadu ahayd dabeetana waxaa isguursan jiray inan kaalintiisii qoyska la soo baray iyo tii bulshadaba oo intaba ku beegmi kara iyo inan sidaasoo kale ah iyaduna kaalinteedii boqol kiiba boqol ku beegmaysa magaalaa la soo galay mushkiladdu halkaasay ka bilaabantay markii magaalada la soo galay macalinkii aabbaha ayaa kaalintiisa ka baxay sababtoo ah wuxuu raadiyey waxa la ydhaha biil markii hore biilku uu iska xaraysnaa geel iyo ari iyo loobu ahaa waxa weeyaan shaqadiisa macalinimadu mu qabsanayay laakiin hadda waxba uma xaraysnaa halkii uu wati biilkana wakti u samayn lahaa casharkiisina wakti u samayn lahaa casharkii wax waktiga umuu samayn kaalintiisi o dhan wuxuu ka dhigay inuu magaranaysaa markii mar hadduu biilkii keeni xilkiisi waa guti laakiin islaantu macalinimadeedii halkii bay kasii wadaa inantii waxay beraysay way bartay cashirkii miyugun bay cashar magaalo ugu beddeshay dabeetana inankii iyo inantii inankii oo aan waxba haysanin waxba aqoon koob shaaha karsan karin iyo inantii oo inanahoo kaalinteedii buuxisay baa hortay selay halkaa dabeetana waa laga faa'idaystay inankii waa kan gurigii markuu yimaado dee macalin ma haysto isagu hooyadii inantii halkan boqol waxbay baraysaa hadday iskuulkii xitaa tagtay shaqa waxa u taallaa cashare guribaa u yaalla isagii waxuu lamid bannaankuu baxayaa mid buu soo dakrayaa mid buu soo maagayaa mid bay soo dilayaan guriga habeenkii marka la yimaado odayga yimaado boqolishka taa u taalla maanta kanuu sameeyey kan buu caayey kan dhagax buu ku dhuftay kan kale waxaan ku sameeyey dabeetana dabadaa loo qabtay bahalula inantii markay quraacda usoo dhigto hadduu doono wuu laadaya illa waa ninkaa <laughs> amri xaasil ninkaa sidaas ahaa inantiibaa isaga hanatay labadaasi haddana isguursaday dabeetna halkaa waxaa ka soo baxday qolaa ka shaqaysato waxaa la yidhi inankan kibiraya kibir baa horta arrintiisa inankaa la dayacay waxaa laga soo qaaday nin kibray oo boqora ah inantuna u shaqayso haddaba waa inankaa saaqiday ee noloshii waxba laga barin dabeetana inantii waxaa la yidhi waxaa tahay addoomad xun oo ninkan baad u shaq kan ma garanaysa iyadii oo hooyada hadda jirta wallaahi anigaa si xun u soo korodoo kaa xunaan walaalaa markaan quraacda u dhigana waa laadi jiray gebigeedaba dharkan kelib kaa xun ikibrey inanteedii shaqaala iska qabsatay inanteediina isagoo kale ka dhigtay godkii isaga lagu riday baa inantiina lagu riday hadda waxaa isku soo baxay laba midna aan waxba wadan oo eberah boqolkiiba sagaal iyo sagaashan isna shaaha ma karin qaan yaro ma karin taqaan qoyska maanta inoogu soo socda ama badankiisa imaka jiraa waa kaa halkan islaantii odhan maysa kaalintaydii baan inankeedu markuu soo guursado waxay ka rabtaa tii iyadu markii lasoo barbaariyey bay inantan ka rabtaa isma odhanayso adba taadi waa dayacdoo tan dhashay waa adoo kale eh inanta hadda waxbar lakiin waxay leedahay oo miyaanay taa aqoon oo maxaa waxa xaggay joogi jirtay oo miyaa wax la soo barin xar wuxuu naag maha iska fur isagiina iyadiina saasnaamsaasuu ku yidhahdaa dhaa kelebka xun shaqadaada qabsadho waxasuus iyadiina dhinac baa laga soo buufinaya dabeetana wuxun baad arkaysaa uun islaantii ay iyada ahaydee beri hore inay iska nasata ahayd iyo odaygiioo toban carruuri ag joogaan oo kana yaa dhalay dee mid ay ninkii kala tageen oo <laughs> kana yaa dhalay kii dib bay u dhaldhalaan dib iyooyinkii iyo awowayaashii dib bay u dhaldhalaan horta noloshaynu maraynaa waa halkaa xaaladdaaynu ku jiraana waa taa haddaba waxaa qiimaha badane gabaygu sheegay de waxaa loo baahan yahay in dib loo soo abuuro dib loo soo celiyo lana wixii jirana la hanto wixii burburayna la soo celiyo dib loo abiyo aabbayaashuna ay kaalintoodii kusoo noqdaan si fiican ugu soo noqdaan oo aanay biilun ku maqnaanin oo guryo waaweyn iyo gawaadho cadcadun dadka aanay dhisin oo kaalintiina waa gudateen imka xaaladdu waabay xun tahay oo waxaabad arkaysaa raggio suuqa ka qadaynayo oo suuqa ka quraacanaya oo dee markaas adoonaysa oo talow <laughs> yaa nin afar xaasle ama saddex xaasle baa isugu yaad subaxa arkaysaa isagoo maqaaxi ka quraacanaya dee jabkaasi waa jiraa amar xaasle adarka intaasaan kusoo gabagaynayaan nolosha wixii inaga khaldamayna aynu saxno wixii inoo hagaagsanaan aynu horumarino wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wacalaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatuhu qiso yaroo hal daqiiqo qaadataan xagga dambe kasii raacin lahaa oo isla taa uu ka sheekeeyey kaysa ah hooyo ka mid a ah hooyooyinka qurbahaba waxay maalin ka sheekeynaysa reer isfuray waxay tidhi nin dhallinyaro ahoo aqoon-yahanabaa wuxuu guursaday gabadh buu guursaday suuqu markaa inuu ka qadan jiray intaa wixii ku horreeyay oo ehelkiisu lamay joogin dabeeto gabadhiibuu maalinimadii dambe ku yidhi qadada inoo sii kari waa markii arooskii laga baxay dee intii ay dhammaatay buu yidhi qadada inoo sii kari deedna barqadii bay la sodasho waxay tir waan xanuunsanaya oo qadadii waan kari kari waaye qada inoo soo qaad waa uu soo qaaday habeennimadii haddana markii la gaadhay bay tir cashadana inoo soo qaad quraacdii dambena inoo inoo doon bay tir waan xanuunsanaya toddoba ma toddoba caana maal markii ay hawshu sidaa ku socotay ayaa wuxuu ihi maxaa dhacay oo xaggee laga haya dhakhtar aan ku geeyo waxay tihi xanuun kale ima hayo cuntadan sida loo kariya layma baranlayma barin bay tiri inankii deedna wuxuu yidhi walaal anna ma karin aqaano dee adigina wa taasaad sheegatay laba aan isdhaaminoo isu baynu nahay bal dee ynan meesha gaajo isugu baktiyayne anigu rabshad maana soo doonanine dee adiguna mid kale oo kalin yaqaana ilaahay ku siiyo aniguna mid wax karin taqaana ayaa aan doonanayaa buuhi sidii bay deedna ku kala tageen bay tihi gabadhaas markaa waxay ka sheekeynaysa isla tanuu kayse ka sheekeynaya oo kale aad buu umahadsan yahay kayse sidaa fiicanuu maarata inoola wadaagay arrinkaas waxaan ku soo dhoweynayaa horta waxaa inoo dhiman waa hal gabay oo kooban insha allah iyo labiiy saddex qof oo faalleeya wax badan inooma hadhin gabaygii dal daldhammeeyaha ahaa ee aadka u cuslaa gabaygaa bilan buu ahayo waa waa waa inoo dhammaaday isagu waxaan ku soo dhowaynayaa maxamed maxamuud aare ayaan ku soo dhowaynayaa maxamed waa falanqayn ama si kale haddaanu idhaahdo waxau nala wadaagi doonaa halmuceed kooban oo ka mida gabaygan bilan ha soo dhowaada aare asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu horta anugu gabayaa ma yihi laakiin dadka gabya gabayga yar dhadhamiyaan ku jiraa murtidiisana yar fahmaa runtii sheekhu laba gabay buu tiriyey oo aynu odhan karno waa risaalad kolkuu abwaanku wax tirinayo horta isaga wax haysta amba dareen ku jira buu gudbiyaa markuu dareenkaa gudbiyo isagaa horta ku raaxaysta awalu man awal mustafiid horta waa isaga waayo wax lar ku jiray buu keenaa oo wixii isagu markaa uurkiisa ku jiray buu soo gudbiyaa runtii marka suugaanta la yar egeegayo ama culimmada dee ka shaqaysaa ay eegayaan waxay dhahdaan saddex arrimood bay u eegaan murtida la tiriyo ama suugaanta la tiriyo midi waxa weeye muxuu xambaarsan yahay muxuu gudbinayaa ma khayr baa ma wanaag baa macaybaa ma ammaanba ma habaarba ma ducaa waxbuu gudbinayaa runtii waa loo eegaa waxaa kaloo loo eegaa halku dhig ma yahay nolosha hadhow lagu eegto oo lagu iftiinsado noloshu dee waxay leedahay mushkiladay leedahay wax badan baa laga ayaa ayaa laga ayaa ayaa laga gabyaa ama laga suugaanta laga tiriyaa qaxooti baa jira dhibaataa jirta dhaqaalo xumaa jirta waxaynu ognahay soomaalida dambe weliba markaynu eegno waxaa aada ugu fara badan heeso jacayl ah ama gabay jacayl ah qolyada qolyaha gabadhaadhiga waxay dhahdaan nolosha intaa kagama jiro soomaaliya ay gabay jacayl ka tirisay ama hees ka tirisay waxaa ka badan mushkiladaha kale riwaayadii la dhigi jiro malaha dee jiray baa jiray ragga qaar way jireen malaha jiniye jacayl maxaye jacayl maxay waxbaa la oqon jiray marka nolosha kagama jirto intaa waxaa laga sheegay waa waa waa falsification baa ku jira waxaa kaloo loo eegaa af soomaaliga uu ku hadlaya ma yahay kii standar-ka ahaa amba kii qiimaha lahaa ee soomaalidu ku dhaqmi jirtay de afkii afkan soo kordhay iska suuqdiga aan de ahayn runtii intaasiba macno weyn bay u yeelaan gabayga markaynu tusaale soo qaadanno sheekh xuseen gabaygan uu tiriyey runtii waa risaalad xambaarsan wax wacan oo badan oo runtii ee eh, dumarku ay leeyihiin eh, malaha hooyo eh, uu kaga warramay hadraawey markuu kolkuu ka sheekeynayay waxaad moodaa inuu isaguna dumar oo dhan halkii ay dadka iyo nolosha kaga beegnaayeen inuu sheekhu uu runtii u sameeyey ee tusaale fiican inaga siiyey baad ayaad ay u eg tahay marka ereyada la eegayo runtii gabaygu wuxuu macaan ku yeeshaa qofku eh, kelmaduhu isticmaalayo sidii saddexda afreen aan sheegay ninku markuu leeyahay gabyo fara badan baa la tiriyaa soomaalida gabada badan bay leedahay eh, odaygiina cabdulla xasan markuu leeyahay cer xabqamay xareed laga harqaday haradigeed baale xiin hawle iyo heega curan hogol daruuraa leh hirdoog leh iyo caleen hamasha iyo habata ciid baa leh waa inay macaanoo kolley ninkii miyi ku koray anu miyi baan ku koray uu fahmi karayo oo dee la dhegaysan karayo oo erayadan ka sheekaynaya marka ay noqoto halku iyo risaalada uu gudbinayo allaa weyn cerkaasaa wahdiyo waayo duni baa oo isaga laga hayo iyo gabayo fara badan oo kale oo ay deeda tiriyeen oo wax wanaagsan sidaa allah mahadle mawlaa khalqi leh magan ilaahbaa leh malaa'igta khayr kunsidiyo moxamed baa nuur leh inta maqashay ee yeeshay baa marinkii toosnaa leh wax wacan buu marka gabaygaasi wuxuu sido macnuu u sheegaa oo runtii dee lagu lagu lagu tilmaamsadaa waxaa kaloo iyana ka mid ah dugsi male qabyaaladii waxay dumisa mooyaane waa halkaldhig maanta soomaali oo dhani ay ay taqaano oo ninka qabyaalo daweynayaaba uu soo usoo uu soo qaato baa ka mid a ah. waxaa ka mid a ah, baadida rag baa kula dayda iyo daalla kaa badin oon doonahayn inaad hesho daa-in abidka dadkuna dooni moodi duulawada dhashan wad ilaa ilaa akhriha waxay ka dhigan tahay yacni waa wax nolosha lagu iftiinsado halku-dhiga marka halkudhigyadaasi sidaasay runtii macno uleeyihiin xuseenna waxaan is leeyahay saddexduba inay ka muuqdaan baad moodaa saddexdaa arrimood oo ah halmuceedkii ay lahayd iyo ereyadii macnaha lahaa oo runtii malaha dhallinyarta qaar fara badan in loo fasira ay u baahan tahay iyo risaaladay xambaarsan tahayoo eh, dee waa wax waa waa iska waa wacdi weeye wacdi buu inoo tiriyey runtii n sheekhu waxaa kaloo inu odhan karnaa iyadana dee wixii nolosha laga iftiinsado runtii gabayga marka la qabtay ee la eego bay kasoo bixi doontaa insha allahu tacaala marka waxaan is isleeyahay sheekhu gabay buu isku luray aadna uu runtii uu fatiray risaaladu canna uu ina soo gaadhsiiyey in badanna runtii uu ka shaqeeyeyoo wax fara badan buu ku daray marba furay uu haddana ku daray malaha wuxuu isleeya waxaan isleeyahay wixii uun leeyahay way kaa maqan yihiin sheekhu waa uu ku daray marka insha allahu tacaala inaguna waxaynu noqon doonaa kuwii ka faa'iida ama gudbiya balaa iminka baraha loogu talagalayo baraha lagu de dee kuwaasunbaa la gelin doonaa insha allahu tacaala marka eh, intaas baan kusoo gabagabinayaa wasala allahu calaa sayidina maxamedin wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin aad iyo aad buu mahadsan yahay aare eh, dadka madasha isugu yimid run maynaan tiro badan u yeedhin in yaroo kooban baynuu yeedhnay waxay ka kooban yihiin culimadii iyo guud ahaan aqoonyahankii iyo maansayahaniintii iyo sugaanyahankii bay ka kooban yihiin suuragali noomaha inaynu innu wada hadallo raggu waa saddex baa la yidhaahdaa waa dhehe nin ereyga yidhaahda iyo loo dhehe ereyga mid loo odhanayo iyo dhegaysta saddexdaasi u qaybsamaan inteena badani waxaynu noqon doonnaa haddii ilaahay yidhaahdo loo dhehe iyo dhegaysteenu noqon doonnaa in koobanina waxay noqon doontaa dhehe ayay noqon doontaa waxaan ku soo dhaweynayaa haddii rabbi ogolaado ustaad sheekh cabdirasaaq xuseen cali cabdirasaaq albani aa soo dhowaada sheekhu bismi illaahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wsala allahu wasalama calaa nabiyina muxamed wacalaa aalihi wa asxaabihi ajmaciin amaa bacdu waxaan halkan runtii ka salaamayaa marka ugu horeysa oo u mahadnaqayaa abwaankeenna sheekh xuseen nuur axmed oo halkan caawa aynu ka dhegaysanay maanso xambaarsan hamigii ummaddan gaar ahaan si gaarana uu ku abbaaray runtii meelihii nagogelista ahaa ee aynu ka jilicsanayn oo wax arrinta noocaas ah inaga dareengeliya aynu ugu baahnayn gaar ahaan wuxuu ka hadlay haweenka iyo qiimigooda iyo sida ay inoogu dhex dayacan yihiin iyo weliba inaynaan sawir buuxa ka haysan waxayna kaga caddan haweenkeenna qaaliga ah ee nebigeenuna calayhi salaatu wasalaam uu ku sifeeyey huna almu'nisaat huna alkhaaliyaat almu'nisaat almujahazaat nabigu alayh isalaatu wasalaam wuxuu ku sifeeyey dumarka inay yihiin qaar qaali ah oo qadarkoodu weyn yahay qaar wehel ah oo aynu weheshanno haddaynu ragga nahay oo aynaan marnaba ka maarmi karaynin oo ah shariigeennii ama lamaanaheennii ama kii aynu la wadaagaynay nolosha sacaadada iyo liibaanta noloshuna waa guriga ay joogto aan haweenka joogaan marka waxa weeyaan runtii qodobkaa uu gabaygiisa ku xusay ee uu maaragtay gabaygiisa ugu muuqashada badan leh aada iyo aad baa runtii dareenkayga u ruxay anigu runtii maansadan waxaan odhan lahaa gabay maaha waa gabayo intaasoo gabay oo laysu geeyey waana la kala qaadqaadi karaa haddii hadalka dhextaalka u ah mid walba loo daayo waxa weeyaan intaas soo gabay oo hal mar isugu geeyey meel qura isugu geeyey ayuu xisaabsan yahay laakiin haddana wuxuu leeyahay wax isku xidha waa nin sheekoo dee ku koray shareecada islaamka barashadeeda shareecada waxaynu ku naqaanaa suurad quri inay ka wada hadasho intaasoo mowduuc oo kala duduwan haddana waxbaa isku xidhaya culamada qaar baa dee ka hadlay sida aayaadku isugu xidhmaan iyadoo qiso qur-aanku ka hadlaybu mid kale sheegayaa haddana wacdi buu dhex gelinayaa haddana oga tusaaleyn kale ayuu siinayaa haddana axkaam buu keenayaa intaasi suurad quray ku wada jiraan marka waa dhaqankii islaamiga ahaa waa gabay islaamiya gabaygani waxaan runtii ku talin lahaa gabaygan in lagu barto dhallaankeenna iyo kacay in iskuulaadka loogu dhigo oo manaahijta loogu daro gaar ahaan gabaygan waa inay qaataan iskuullada waxa weeye ahliga ah ee dadka maaragtay dhiga ay u madax bannaan yihiin runtii inanta uu sawiray ama hooyada uu sawiray ama walaasha uu sawiray waxaa la odhan karaa waa tii islaamku islaamka ku xusnayd weeye xataa sebankii jaahiliga waxaa dhici jirtay ninku wuxuu ilaashan jiray waxa loo yaqaano qiwaamadiisa inuu isagu mas-uul yahay mas-uuliyaddiisa hadduu dayaco qaar baa waxay ku dardaarmeen oo gabayadooda ku soo dareen in ay halka dumarka laga edbiyo dumarku ul qaataan oo ragga edbiyaan waxaan dhegihiinna maqashiinayaa laba beyd oo uu lahaa nin la odhan jiray shanfara ninkii gabaygii caankaa lahaa laamiyatlcarab iska lahaa ayaa wuxuu gabadhiisa isagoo la dardaarmaya wuxuu ku yidhi idaa maa ji'ti idaa maa ji'tu maa anhaaki canhu gabarhyahay haddaan la imaado wixii anigu aan kaa reebayey falam unkir calayki fatalliqiinii oo aan anigu kugu diid kugu inkiri waayo adigu ifur fa anti albaclu adigaa maanta ninkii ah oo booskii ninka galay fa anti albaclu yowma idin adaa ninkiia ah ee istaag bisawtika subitoorkaaga qaada ama ushaada laa abalaka fadribiinoo dabeetana garaac buuhi adigu iyeedba buuhi ilaa ilaahay baa subxaana watacaala amray dumar gabadhii naakiradda ahayd ee diiday xaqii ninka ee caasiday in la edbiyo oo fadribuuhuna ilaahay baa yidhi subxaanahu wa tacaala marka maanta walaaliya halkan ka sheekayn mayno xuquuqda qofka dumari islaamku u yeelay laakiin waxaan anigu runtii aada iyo aada ii soo jiiday sawirka buuxa iyo dareenka islaamnimada huwan iyo dhaqankii hore toosnaa ee uu gabayga ku cabiray waxaanan odhan lahaa waa in inan kasta haweene kasta oo muslimad ah iyo nin kastoo muslim ah uu maaragtay gabaygan uu waa inuu xifdiyaa ama uu ku shubtaa maaratay meelaha maaragtay mobilada waxaa kaloo gabayga runtii ka warramay dhaqamada xunxun ee aynan ab iyo isirtoonna u lahayn ee waxa weeyaan badaheenna ka soo degaaya ee diyaaraduhu sidaan ee dabayluhu sidaan ee dhaq dad ay keenayaan dadkii waddanka u dhashay ay keenayaan min duuni raqiib iyagoo aan faafreeb lagu samaynin lagu sideynaya bulshadeenni iyo dhallinyaradeennii marka ummad aan kasta oo dhaqankeeda dee haysataa waxa weeyaan jiritaankeedu iyo sirta jiritaankeedu wuxuu ku jiraa inay islaamnimadeedii iyo dhaqankeedii ay haysato taasaa ninka ku jiri karaa nin kasta sidan hadda u cabirayana ninka carabta waxay tirahdaa waraa kullu rajulin cadiima imraa nin kastoo cadiim oo culus qof dumarun baa ka dambaysa oo qalwada u fadhida oo soo agaasintay ilaa uu manasada ka yimaadiyo halka golaha ragga uu fadhiyo markaa hooyadu waa masnaci waa warshadii abuuraysay ninka soo saaraysa weeye ee jiil kasta soo saaraysa marka walaalayaal waxaan leeyahay runtii aada iyo aad baan ugu mahadnaqayaa maaragtay maaragtay maansayahankeenna iyo sheekheenna xuseen oo runtii tanoo tan maanta waxa weeyaan majaal aan dad badani ku baran baa laga yaabaa inuu galay oo uu soo bandhigay mawhibadii ilaahay uu siiyey laakiin majaalka lagu bartay wuxuu ahaa inuu faafiyo diinta oo uu nidar ku galay una furay maaragtay meel dadku ay ka hirqadaan oo ku soo arooraanoo hara ah oo ay wixii culimmadu ay duubeen oo dhan iyo waxa la yaala waxay qariixadoodu soo daysay ama maskaxdoodu ay tuujisay waxa weeyaan ayuu wuxuu u noqday weel wuxuu u noqday meel dee laga qaato taas ayaa lagu bartay tanna waa tii labaad anigu waan ku ogeyn inuu nin maaratay maansayahana yaha muul yahay laakiin dadku ma wada aqoon ilaahayna waxaan ka baryaya tabaaraka watacaala carabkiisa wanaagga uu ka keenay uu ku cabiray gabaygaa in ilaahay miisaanka xasanaadka ilaahay ku maaratay maaratay ku siiyo oo shucaradii la midka ahayde cabdullaahi ibnu rawaaxa iyo xasaan ibnu thaabit ee nabigu aleyh isalatu wasalaam barbar taagnaa ee nabigu lahaa uhju wa jibriilu macak yani jibriil baa kula jire eh maaratay mushrikiinta dee waxa weeyaan caydooda iyo wax kasheegooda iyo dagaalka xagga afka ila afkay qaar ka rideeyeen qaar jeebkay ka rideeyeen oo maalka ah qaarna gacantay ka rideeyeen jihaadka waana ta nabigu yidhi jaahiduu biamwaalikum wa anfusikum wa alsinatikum saddexdaba ku jihaada nafta maalka iyo carabka tani waa carabka ilaahay ha barakeeyo ilahay waxaan ka baryaya tabaaraka watacaala inuu qabuul siiyo gabaygaa waxaanan jeclahay in gabayga haddii saddex boqol iyo afar iyo toddobaatan bayd meelahaas baan filay inuu ahaa in la jejebin karo oo qayba laga dhigi karo qaar dugsiga dhexe lagu qaadan karo qaar dugsiga sare qaar heer jaamacadeed waa mahadsantii jazaahu allahu khayr aljaza aad iyo aad buu sheekh u mahadsan yahay sheekh cabdirasaaq albani inuu yahay caalim ku xeel dheer aqoon diinta waxa u dheer inuu yahay kaydiye ama weel ka mida weelasha suugaanta oo run ahaantii wax badan anigu aan ka faa'iiday maalin baan gabay yar u mariyey gabaygaasi xarafka ya-daabuu ka socday saa wuxuu igu yidhi taariikhda soomaalida inta la xasuusan yahay intaasoo qof baa la wax xarafkaa ka gebiyey taasi waxay ku tusinaysaa sheekhu sida ugu dhuun daloolo bulshadan dhaqankeeda iyo marba waxa ku soo kordha wixii horey looga yidhi iyo waxa hadda jooga labadaba wakhti dhow baan anigu run ahaantii bartay sheekh xuseen inuu suugaanyahan yahay xaggaa dacwadda un ku ogaa golaha gurmed horeyba sidii looga dhawaajiyey wuxuu isgarab taagaa mar walba wixii khayra sheekh xuseen dhowr madalood laba madaloodoo hore tana tii saddexaada ayaanu suugaantiisa maarata uu nala soo wadaagayo marba maaratay suugaan uu duubayay aad buu mahadsan yahay sheekh khush cabdirasaaqna waa mahadsan yahay waxaan mar labaad ku soo dhoweynayaa abwaan sheekh xuseen nuur axmed oo gabaygii labaad inoo marin doona ee hage ha soo dhowaado sheekhu bismi illah alxamdu lilah thanaaullah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulilahi sal allahu caleyhi wasalam way mahadsan yihiin akhyaarta halkan runtii ka soo jeediyey kelimaadka ku saabsan gabaygii hore ee bilan hadda waxaynu u geli doonaa gabaygii labaad ee magaciisu ahaa hage gabaygani waxa uu ku yimi wakhti wakhtiyada ka mid ah anigoo waddanka ka maqan ayaa waxaan dhegaystay oon youtube ka daawaday niman gabyaa ah oo soomaaliyeed oo lixdanaadkii iyo toddobaatanaadkii iyagoo dhallinyaro ah tirinaya gabayo runtii aad u qiimo badan oo sugaan ahaan iyo fikir ahaanba aada u sarreeya waxaase runtii aad aan uga naxay iyadoo oo mar dambe aan ku arkay meelo kale oo youtube ka mid ah raggii laftoodii oo akhriyaya gabayo runtii aada u liita oo fikirkoodu uu daciifay arrintaasi murugo weyn bay igu dhalisay marka maalin maalmaha ka mid a ah aniga oo dhakhtar ku socda oo waddanka suudaan bay haydoo meel hayweya maraya oo laami weyn maraya oo kusii socda dhakhtar ila ballansanaa oon lugaynayo ayaa waxaa khayaalkaygii aan ku fidiyey nimankii baan xasuustay dabeetana waxaan maskaxdaydii ay dib ugu faaftay rag badan oo soomaaliyeed oo aftahan ahaa oo gabyaa ahaa oo runtii aada mawhuub u ahaa ama mawhibo badan lahaa oo wixii ay tiriyeen ay noqdeen uun rasaas aniga igu aasan oo mid beerka iga fadhida iyo mid jilbahay fadhida iyo mid muruqyad ee fadhida iyo mid maskaxda ee fadhidaba runtii wixii ay tiriyeen wax fara badan oo ka midi uu noqday sun dadka soomaalida ah, uun ku dhex aasan dabeetna waxaa ila noqotay laba eri baa igu soo dhacay sugaantaa dayacantay ayaan runtii aada uga naxay markaa laba eri baa igu soo dhacay oo ahaa rag badan oo sad weyn haybsan laha helidda suugaanta oo uu hankoodii gabo hoos maraa jira markaa waxaa ii muuqatay waxaa idhi war mar haddaad labadaa beyd hayso gabaygii u dhan yahay iyuu kaa lumin marka waxaan ku leexday dukaan ii dhowaa waxaan ku idhina ii dhiibo warqad warqad ma hayna bay yidhaahdeen kartoonkaa ii jeexa baan ku idhi kartoonkiiba ii jeexeen markaasaan labadii beyd ku qortay dhakhtarkii aan doonayey baan tegey oo eh, galabnimidkiiba aan gaadhay eh, dhakhtarkii wuxuu yidhi waxaad imanaysaa bacdal cishaha dabeetana waxaan tegey masjid aan maqribka ku tukaday markaa maqribka iyo cishaayiga intii u dhexaysay ayaan gabaygan asaaskiisa sameeyey wakhtiyo dambana waan si anba qaaday oo gabaygii waxa aan doonay in noqdo de balgabay mawduucan runtii wax uun ka tari kara marka gabaygu wuxuu ku saabsan yahay waddada loo maro gabyaaga wanaagsan iyo sida looga leexdo waddadaasi jahanamo gasha ee gabyaaga ama gabayada lagu gubtay ay ka soo baxayaan markaa nin dhallinyaro ahoo la yidhaahdo abwaan galaydh ayaa maalin akhriyey gabayga isagoo gabayga aanu magac lahayn markaa wuxuu u bixiyey magac la yidhaahdo hage waxaanan u arkay inuu magacii ku habboonaa yahay gabaygu marka uu ka hadlo qoladan abwaanada ah amaba qolada gabyaaga ah xagga dambena wuxuu kaga hadli doonaa oo tusaalayn doonaa nimanka dhallinyarada ah iyaguna xagga heesaha iyo fanka iyo meelaha u badan oo aan tusaale ugu soo qaadi doono raggii adduunyada ugu caansanaa halka ay ku dambeeyeen waxaan ku halqabsaday nimaanu saaxiib nahay oo la yidhaahdo cumar boosheri markaa waxaa yidhi cumarow ninkii gabay holladay soo hadhgeli waaye hurdo iyo waxay kala tagaan hadhimadiisii hamuun iyo hoho buu leeyahay iyo haakaha nololeede nin waliba hadhuubku tashuu kula hagaagaaye hal sadhaysan baa kaa diliyaho wax lasyidhi rag badan oo sad weyn haybsan laa helidda suugaanta oo hankoodii gabo hoos maraa jiree hungo iyo hagaas buu ka dhigay hebelle waaweyne hiirtaanyo iyo waxay tabceen dhib iyo haaraane imminkaa hurgumaday dhigeen lagu halaagma taariikhihii hore haddaan dib u habeen raaco cadaawuhu markuu nagu habsaday doqonno heesaayey ee uu danaystuu horgalay haaruflaha gaalka haliyey iyo markii uu nin ragi hoos ku ladi waayey kuwii nacabku hoondhaysan jiray lana hurhaynaayey hinduuska iyo siikhaba olkii la hindiwaasaayey heeryada markii loogu ruray hadimadii diinta ee haashka loo shiday kuwii heeray gacalkooda bulshadii markii la handaday ee horar ku maydhaamay facii uu higaadii ku shubay lagu habsoobaayey hanti qaran markii laga dhigay iyo hoori dabadhoona ummadda habeenku u dume hiifka lagu maalo haybhayb in laysugu diriyo hurinta baaruudda habarqabaha iyo laashinka hooda ku lahaaye markii nugulka hiinraaca iyo heeca lagu guuray ma habrade hal adag baa jiriye lama hawaystaane kuwii ararta culus hoorin jiray ee la hagi waayey halgankeenni dheeraa raggii aan hurdo aqoonin maalinaan habownay iyo marnaan hananay guusheenna hal abuurkii soomaalida ee soo hintiqinayey haddeeraa dib loo hibanayaa hadalladoodiie halkanna maanta kuma koobi kara hanadadeenniye hadhac ii fardowsaad rabbigu hauga e haddii aan halyeyadii la tabay halal ka soo qaato xaajigii hawada tiigsadee hagayay guusheenna iyo timacaddii heerka qaranteennan kaga hoyday iyo qoranaha heegankii qoraya hawraarta iyo haariye cali xuseen halabaduu reebay hannaanku carays noogu dhigay hooyo dhexalkeeda abshirkii hanuunkiiyo horkacay horumarkii diinta iyo inantan loo heelan yiye hadiyaddii rooda hordhicii jamaad iyo cismaan hadafkii qaangaadhka gacalkii haloosii ogaa hirarka guurowga iyo ruux kastoo hidin karo hela abbaartiisa xilkaskaa wixii ay hufeen laga halqaataaye markaasaa shareecada habboon lagu hubeeyaaye kolkaasuu haloosiga dhuftaa hilinkii toosnaaye hodan weeye maansadu markaana casku hiigayne waa haleele geeloo dhashiyo midhiyo hoobaane waa himiladu aadamuhu haaba leeyahaye marna waa hayaan iyo lalabe hoga tus waayeele inamada hamiga wacan hayow haybsha dhaxalkeenna habla hadday tirshaan iyo hadduu oday u haaneedo wixii sharafta hiilkeeda gala waa higsanaynaaye markuu seheeryadaadii gubiyo huga laguu dooray hibo iyo waxaad luuq lahayd waa hungaaroore bay horseed kuugu yihiin naarti haawiye hindisaha ibleyska iyo sharka hawtarka iyo faanka hoos u dhigidda haynta iyo dirkii haybta lagu soocay inta badan waxaa laysku yasaa ama waa qabiil ama waa qabiil yaraan ama waa hanti yaraan hindisaha ibliiska iyo sharkiiyo hawtarkiiyo faanka hoosu dhigidda haynta iyo dirkii haybta lagu soocay humaagyada lugooyada ah iyo hooggan lagu dhaato hantaata alla soo kala dhexlee lagu hadaaqaayo hooshaarka beenta a nin ragii uma hiloobeene waxa horumarkeennii kharribay waa higaad xumo intii aan walaalkay habreed hanaqa goynayay waa taa halkii ugu darayd haad ku geydlameeyey hooyadoo ilmaha laga hooyadoo ilmaha laga hiriyo hoyga dumintiisa waxaa haatan lagu geediyahay mahurtadeenniye iminka halbowlaha wadnuhu dhiigga habayaaye kitaabka iyo goortaan horaa huu gallay sudhaye hodadaamo nacabbaan gatay iyo haatufkiisidaye hamilton huyuuston iyo ben waa nimankii dhallinyarada ahaa ee fanaaniinta hamilton huyuuston iyo ben jaaska laga haagay waa magaalooyin reer yurubahoo laba magaalona waa maraykan benna waa switzerland hamilton huyuuston iyo ben jaaska laga haagay curadada habdhaca muusikada u hanqaltaagaya rag badan baa nafsigu uu hortood soo haraatiyeeye ila hubiya warar baan ka helay heballadoodiiye raggay ku dayanayeen hollywood habaarkay dhashiyo hadimaday beertay iyo hilinkii shaydaanka ee horeba loo eeday brisley habqooquu dhigiyo boqontii uu heeray hangallaysigii michael iyo hooliftii iyo maarli barbaartii hawadu jiidatay ahaadda la cayaaray haylaha kuwii dumarka sudhay hilifka duugoobay ee horarka ugu baaqay iyo halaqi gaadaayey ee horarkii ugu baaqay ee horarka ugu baaqay iyo halaqa gaadaya hordankiiyo hilbaha qaawan iyo halalacdii dheesha nimankii hormoodka uu ahaa hurinta giitaarka ayagoo huq iyo ciil qabo hiifa noloshooda oo ay daraagadu haftooheenku ka iddaaday oo weli sidii uu hatariyey hore u dhaafeene ka hulleelay hoolkii macsida loo hadoodilay hordankiyo hilbaha qaawan iyo halalacdii dheesha nimankii hormoodka u ahaa hurinta gitaarka ayagoo huq iyo ciil qabo hiifa noloshooda oo ay daraagadu haftoo heenku ka idlaaday oo weli sidii u hadriyey hore u dhaafeene ka hulleela hoolkii macsida loo hadoodileye milaayiin habliya wiilalo huraya maalkooda oo hila u qaba maalin qura gacanta loo haadsho oo hila u qaba maalin qura gacanta loo haadsho iyo qaar hantida caabudo ka hodmay buuqooda waxaa hoday hangoolladii jinkeeso hoggaanbaree hanfadaha la buunbuuniyey ee la hafray ruuxiisa hengaftiisi qaar weli sida oo heellan baa jira waxaan u malaynaya waxaan ku yar noqon doonaa uun nimankan aan tirinayey hollywood habaarkay dhashiyo hadimaday beertay hollywood waa la yaqaanaa waa kooxda adduunyada waa qolada ugu weyn shirkadaha ugu waaweynee aflaamta ama meesha ay degan yihin malaa shirkado dhowraa ka dhisanbe waa meesha ugu weynee aflaamta laga soo saaro hollywood brisley habqooqu dhigiyo boqontii uu heeray ninka elvis brisley baa la odhan jiray oo berigii hore si degan baa loo heesi jiray oo qolada reer galbeed ay u heesi jirtay laakiin birinbirqayntan iyo bacbacdan dadkii bilaabay buu ahaa dhowriyo kontonkii ilaa iyo dhowriyo tobaatankii ayuu hawada ku jiray dhibaato weynna adduunyada uu geysta waa dadkii balaayada horkacay buu ahaa markii dambena eh, wuxuu ku dhintay kiin kaninadana isku seexiyaan ay isku seexiyaan markay noloshooda karhaan ayuu ku dhintay waxa soo raaca ninka la yidhaahdo hangalaysigii michael michael de waa hangalaysan jira waa boodboodi jiray hangalaysigii michael iyo hooliftiiyo marley michael jackson isaguna saasoo kale kinin uu ku seexan jiray ayuu ku dhintay bob marley waa ninkan idila xeelasaasuu caabudi jirayo isagu wuxuu ku dhintay diintiisa kansar baa ku dhacay uskagii iyo wixii baa kansar kaga dhacay dabeetana kansarkii ayaa diintii uu rumaystaano aanay ogolen la iska daweeyo saasuu isu ku baktiyey siduu xaashadiiyo balaayo u cabayey markaa sidaasi ayay nimankaasi arrinkoodu ahaa tiyaatarradii waaweynaa iyo wixii waxay ka dhaqaaqeen iyaga oo ciil iyo cadho ku wada dhintay waxaana runtii ay tusaale u yihiin kuweenna innaga iminka fanaaniinta yidhaa kaase dee ay tusaale u yihiin waxaa kaloo meesha ka baxay sida aynu horeba u tilmaanay milaayiin habliyo wiilaloo huraya maalkooda oo hilow u qaba maalin qura gacanta loo haasho intay ka timaado maraykan intay ayay ingiriiska laga yaabaa inay daawashada ninka iyagoo telefishnkiiba ka daawan kara waayo waxay doonayaan meeshaan joogno gacantuu noo haadiye bob marley ama michael jackson dar badan oo naftooda hawirooteynnan halakeeyey oo koobka waahayn jiraa hoyday keligooda hidhi waa dhibaa dilay kuwaan ugu hanweynaayey allaha uga meel yeelabaa haatan la rag badan oo innaga laftarkeenna halkan oo ummada xagga kale u jeediyey oo wax badanoo sharaf runtii soo jiiday ayaa dee keligood baxay markaynu lena laakiin raggii daba yaacayo xataa allaha u yaaba inaanay haleelin ee ay ku raaxaystaanuun wixii dar badan oo naftooda hawirooteennan halakeeyey oo koobka waa waahan jiraa hoyday keligooda hidhi waa dhibaa dilay kuwaan ugu hanweynaaye allaha uga meel yeelabaa haatan la hayaa garashadu markay heerintay haybna geli weydo ee uu anshaxuhaa jiraa huga la tuuraaye huluulahan hiraabta iyo leyl hugunku yeedhaayo habqanka iyo ugeybkaa kicaa halista daaqaaya qudusow hudheeladan le eed soo hamaansadayee macsidaa haddeer loo guntaday loona howlgalay hunguriga halbootaalaha iyo hay-ad la addeeco habeennada kufrigu qaybiyo heella lagu kaabo hunguriga halbootaalaha iyo hay-ad la addeeco habeennada kufrigu qaybiyo heella lagu kaabo warka hebadku hawraarsan yidhi diinta waa hadure dhallinyahay hamiga gaaban waa laga hawoodaaye hadba dunidu hanadkii kacay hooyadii tahaye higsiga iyo hayaankii la maray heerarkii nolosha ragunbaa u heegnaa naflaha horumarkiisiiye haybad iyo haddii aad dadnimo ku hindisoonayso hurdo iyo hawaawir iyo faan kuma helaysaane halis iyo dhib baa loo maraa jar iyo haadaane hufnaan iyo aqoon bay rabtaa han iyo iimaane hufnaan iyo aqoon bay rabtaa hub iyo iimaane si quluubta loo kala hantaa loo hirdamayaaye hiyigiisu kuu gibinka yahay doculahaasaawa in hankeennu uu yahay jannada hoga tusaaleeya hawraarta tii lagu tallamo hoosu falanqeeya cibaadadana cibaadadani haydhhaydhku galay huriya nuurkeeda hubsimana ku dara faaraxow hagar la'aanteenna ducadana ha moogaa nafluhu tii sahlan waaye aniguna ha alaydaan la kacay waan hakinayaaye waana hogol dardaarana ninkii hadaya weedhaaye hanuun iyo halbeeg toosan baa lagu helaa guule hadallada la soo haayo ee hadallada la soo haayo ee hadhaya taariikhda halmuceedku waa kii nasriga lagu hagaajaaye habibaa niyuu yeerah iyo harawsigaa liita maatida jahliga lagu horee lagu hallaynayo haweenkii fanka iyo hoobalkoo lala hobshaynayo hamhamtii durbaanka iyo higta iyo kamanka hiinraaga marka beenta laga haadiyuu haybad leeyahaye halkaa ka haya kaasaa hantiya hoyga aakhire waxaynu dib ugu yar noqon doonaa uun dhowr erey qudus qudusow hudheeladan le eed soo hamaansaday waa maxamed qudus nin gabyaaoo dhallinyarada runtii qiimaha le ah nin kalea ku jira oo la yidhaahdo simana ku dara faarax oo hagarla-aanteena faarax khaliif xayir baa la yidhaahdaa oo a dhallinyarada yurub joogta ee runtii ku wanaagsan gabayga iyo suugaanta aadka ugu fiican afkaartoodana ay wanaagsan tahay ragga kale ee gabyaaga ayaa halkan ku jira waxaa ka mid a ah, eh, xaaji aadan afqalooc waxaa ka mid a ah tima cadde waxaa ka mid a ah qorone rag badan baan runtii halkan kasoo tiriyey laakiin waxa aan bal waxyar ka soo qaadan doonaa laba saddex nin baan ereyada ay tiriyeen ragga aan leeha lagu daydo aan ka qaadan doonaa masalan oo kale xaaji aadan waa kii lahaa indhaha isku aragtaan dhowr iyo afartankii gabaygu tirinayey indhaha isku aragtaan cadaawa iskaga eegaa ha ordini ee xaajada sidii ay dinta u raaca abtirsiimo reer hebela iyo oday kufaantuura indhaha furo hurdadu waa waxaa ku ibtilowdeene afcas baa miyiga loo farraqay laysku aayiri ee ergadira dhulkoo idil marta oo af iyo liisaan le amni xidha naf soomaaliyeed iyo isku idlaane gabaygaa dhowr afartankii ayuu tiriyey isagoo soomaalida guubaabinaya gabayada kale uu tiriyey waxaa ka mid a gabayga yar ee gaaban ee uu yidhaahdo zaman tegay mid weli soo socdiyo saaka waxaa jooga saddexdaa waqta xaal adduun lagu sifeeyaaye su-aal male daraatiyo wixii saabiqoo tegaya waxaa saa dambeetiyo berrina mooyisay noqone waxsay taladu kuu suuban tahay subaxay joogtaaye mar hadday ku seegtay arrini sibiq yar kuu dhaafto allowmaan sidaa fala ma jiro waxay samaysaa tima cadda haddaynu ka soo qaadanno wax waxaa ka mid ahaa gabayadiisii dagaalkii xabashida iyo soomaalida ee afar iyo lixdankii garaad ma soomaalida ay gebi ahaan tahaye garhkunimo caddaadiyo barbaar waa gubaas jire ee ma qabyaaladii lagu gubtay baa godadkii loo doontay ma wixii hore u soo gabay bay galabta raadcaysay anaa goba kanaaguna miyuu gobol ku sheekeeyey gundaha way iswada goyn jirtee ma isu soo guuxday garbaduub haddaad uga xidho ood gaadhna ka ahaato gacantii nin lihii goynayaa way gumudan tahaye nin walaalkii geed ugu jiraa geesi noqon waaye maxayla baal buu gashaday waana gaamureeyey gadhkii inuu quseeyaa dhaba uu gaadhay lubintiye raggii calanka gaadhka u ahaa waa kuwa go-aye garnaylkii iyo gariirka iyo madfaca galowgu dhilaabay goldilaaca naagaha ilmaha geesta laga saaray gacantiin go da ee mowdka waa loo gudboon yahaye guntaa dhiisha layskaga dhigaa goortan oo kale oo runtii ereyada ugu yaabka badan ay tahay nin walaalkii geed ugu jiraa gacantii nin lihigoynayaa way gumudantaaye nin walaalkii geed ugu jiraa geesi noqon waa gabayada kale ee tima laga hayo waxaa ka mid ah gabaygii uu maarata qolada baarlamaanka iyo qoladii dowladda kula hadlayey manfac aan la cunin baa jiro mawdka kuu sida ee maraykan iyo waa kay baxshaan madaxda naatood qorone oo runtii la odhan karo labadaa nin ninka booskoodii jooga weeye iminka waqti alxaadir waxaa ka mid a ah gabayadiisii arrin iminka aynu arkayno oo labaatan sano ka hor ka hadlay oo ahayd berigii la odhan jiray wadaaddaa la qabanayaa ee labadii kun iyo meelaha ayaa wuxuu tiriyey gabay uu leeyahay war wuxuu wadaad iyo laba la qabanayo dabeetana idinku barwaaqa soo rogka gelaysaan maahae waxa weeyaan arliga fasaad iyo balaaya lagu soo wada markaa gabaygaa uu tiriyey waxaa ka mid ahaa culimmada in lagu geediyoon cidi waxyeelaynin caqlinimaan lahayn bay la tahay cayda gaaladuye waase miduu curfigu diidayo iyo hadal caruureede ceesaan baroortani ka weyn caawa socotaa ee carabkii shahaadada qiraawa isugu cayne waxay soo wadaanbu markaa tirinayaa dadka oo cawaan laga dhigo oo diinta ka caraaba dumarkoo candhada qaawiya oo soo cagdhigi waaya curubiyo hargeysiyo jubboo laga cabaadayo aan caariyaadka iyo fisqiga cidi ka doodaynin cadraday cadradii guursataya ragu cayaaraya iyo caynka yurub oo arlada zinadu caam yeesho iyo oday caddaadoo yaqaan ceebo kala jaada oo gabadh caruusade sida soo cusburanaya waxay gaala caadaysatee lagu calaameeyey carraday ku aafaynayaan cudurku reer luude allah xukaam caadilah oon diinta ku cayaarin culimmada islaamkaiyo culimmada islaamkiyo daraan calanka iibgeynin iyo waxaan calool doonayaa dowladdii cumare allahayoo baryada haygu celin caadil baa tahay intaasaynu ka soo qaadanaynaa raggii waaweynaa ee gabyaagahaa ee aynu lahayn wixii ay hufeen baa lagaga dayanayaa halkaasi ayuu gebaygu inoo joogi doonaa wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu wcalaykum asalaam waraxmat ullaahi wabarakaatuhu waa mahadsan yahay abwaanku labada abwaane uu magac dhabayna waynu salaamaynaa maxamed xuseen cali qudus oo ka tirsan golaha gurmed caawana inaga mashquulay iyo khaliif faarax xayir oo isna ku nool cariga maraykanka labadaba waynu salaamaynaa abwaankana waxaan leenahay aad iyo aad baad u mahadsan tahay waanadaa quruxda badan ee noo soo gudbisay aslanna gabaygu laba midun buu xambaaraayo ama balaayiya shar buu sidaa ama khayr iyo wuxuu sidaa wanaag buu sidaa nin gabayaahoo isla taa ka warramayay baa wuxuu hi axmed daahir ow gabaygu waa dowlad gooniyahe marka hore dagaal ooge iyo diriiro weeyaana waa gaas dabkiisii watiyo coliyo duulaana waa qaran difaac geli kariya weerar daba dheer duufaanta adablaadka ka daran amase daacuuna marka xigana waa roobda iyo daawo nabadeeda waa lagu dabiibaa colaa durugtay oo weyn dab hulaaqa uu ka hortagaa wuuna damiyaaye dabayl caafimaad buu noqdaa khayr lasoo diray labadaa dariiqba midun lagu dareershaaye hadda meesha aad door bidaa lagu dilaacshaa anna maanta kaan damacsanay waygu soo degaya diiwaanka soo qaba tixdani ma deelqaaf dhoolaraar nin la jiray baa lahaa waxaanan qirsanahay gabaygaasi inuu ahaa gabay xagga khayrka dadka ku hagaya aad baab waan ku mahadsan yahay waxaynu ku sisiqaynaa gunaanadkii iyo gebagabadii waxaan u yeedhayaa cumar cumar maxamed maxamuud baan u yeedhayaa booshari si uu kelmad kooban isaguna inoo yidhaahdo bismi illahi raxmaan araxiim alxamdu lilahi rabi alcaalamiin wsala allahu wslama calaa nabiyina muxamedi wcalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin asalaamu calaykum waraxmat ullahi barakaatu marka hore ilaahay baa subxaana wa tacaala mahadle marka xigana waxaan u mahad celinayaa abwaankeennan <clears throat> sheekh xuseen eh, inoo soo diyaariyay runtii mahadsadan caawa ina ilowsiisay inaynu runtii aynu dareenno fadhiga dheer ama wakhtiga dheer aynu fadhinay waxuun baan odhan karaa xigmadda ku jirtay ee aynu macaansanaynay ee qof walba wixii uu xasuusnaa o islahaa dheh u odhanaysay ina ilowsiisay inaynu in badan runtii aynu taxamulno ama aynu runtii eh, aynu u dulqaadanno eh, wakhtigu waa kooban yahay eh, iyada oo runtii aynu isku waafaqsannahay intii hore ee halkan ka hadashayna runtii tilmaan wanaagsan ay ka bixisay wixii ay ka fahantay waxaan odhanayaa aniguna kelmad kooban oo taa hore uun runtii daba socota waxaan odhan karaa suugaanta soomaalida guud ahaan marka la isku geeyo laga soo bilaabo wakhtigii ay bilaabantay ilaa maanta mawaadiicda ay ka warramaysay may fara badnayn gabayaaga soo maray soomaaliyeed wuu badnaa marka laga soo bilaabo runtii lixdameeyadii iyo wixii ka dambeeyey suugaantiina waxay isaga badnayd laba qodob wixii ka horreeyana waxay isaga badnayd hal qodob taariikhdaa wixii ka dambeeyey waxay isaga badnaayeen siyaasad iyo jacayl oo weliba siyaasaddu ay ahayd uun taageero iyo kasoo horjeed labadaas uun nin dowlad kale de inagu maynaan aragee kacaankii ka hor yimid oo suugaan kaga hor yimid iyo nin suugaan ku taageeray siyaasaddu intaasun bay isaga badnayd qodobka labaadna jacayl buu ahaa intaa wixii ka horreeyey runtii waxa uu u badnaa tii qabaa'ilka iyo iska horkeenka iyo geelkala qaadka iyo dumarka iyo faanka iyo maxay bay isaga badnay saddexdaa mawduuc ayaa aan anigu aragtay han odhan karaa waa lagu soo ururin karaa suugaantii soomaalida ee sooyaalkaydan ba aynu soo marnay inta ugu badnayna labada qodobee dambe waxay u badnayd jacaylka oo sida walaalkii iga horreeyaba halkan uu ka dhawaajiyey aan u dhigmaynin ama aan la da-ahayn sida looga waramay jacaylku marka jacayl la yidhaahdo waa wax jira oo wax walbaa jacayl buu ku yimaadaa oo haddaad shaadh iibsanaysa ilaa aad jeclaato oo dookhaagu uu ka helo iibsan maysid laakiin sida looga waramay iyo baahida jacayl ee bulshada ku jirtay isumay dhigmaynin waana runtii kelmadda aaran waan ku waafaqsanahay dhinac kale haddii laga tilmaamo waxaa la tilmaamayay ee wakhtiga lagu lumiba wuxuu ahaa wax aan runtii eh, xaqiiqadiisu aan ah, salba aanay lahayn runtii loogu hagaago oo hadduu beerku qaybsamo barh baan adig ku siin lahaa iyo eh, habeenkii hurdada waan ka salalaa iyo marka aan ku eegaa jacaylku way iyo waxyaaba runtii markaa iska khayaaliya ah ayay inagaga runtii luntay eh, wax badan oo xaqiiqihiina de wuu jiray oo runtii si fiican marka runtii loo qiimeeyo meeshiisa gelayay waxaan kusoo ururinayaa runtii an odhan karaa eh, gabaygan caawa amba labada gabay ee aynu dhegaysanay eh, inoo soo diyaariyey sheekhu ama abwaanku abwaanka waa diiday de laakiin gabayada uu ina tusay baa ku khasbaya inuu abwaan noqdo waxaan odhan karaa eh, suugaantaas uu ina tusay caawa xuseen waxay furaysaa albaab cusub oo ka duwan kuwii hore ama kuwii siyaasadda ka warramay ha noqoto ama kuwii qabaali ka warramay ha noqoto ama kuwa jacayl ka warramay ha noqoto baab cusub ama albaab cusub oo u baahan inta kalena inay ka faa'iidaystaan ayay horta inoo furaysaa baabkaasi waxa weeyaan in suugaanta lagu cabiro dareen sax ah oo ummadda wax u tari kara waa qodobka koobaad qodobka labaad arrimaha dacwadda islaamiga ah ama shareeca islaamiya in suugaan lagu gudbin karo waayo qarniyada aan tilmaamaya soomaalinimadu ay jirtay ama gabayaga soomaaliyeed ay ka soo qeyb qaateen may jirin ama way yarayd may jirin yaan odhani way yarayd cid suugaanteeda diinta ugu hiilisay sida ay kuwa kale u badnaayeen waxaan odhan karaa umay badneen way ka yaraayeen laakiin Eh, de culimadina way fadhiyo sheekh albanina waa kii halkan ka hadlaye macalinkii runtii sheekh ui waa macalinkii waa macalinkeenii baan odhan karaa anaguye waxa weeyaan culimadii islaamku ee hore ee mualifiinta ahaydee kutubta qoray ee maxaan ku dhahdaay runtii dhaxalka weynina soo gaadhsiiye shareecada islaamka intooda badan gabayaabay ahaayeen oo haddaynu ka soo qaadno shaafici iyo ibnuqayim iyo eh, raggii ka mid ahaa gabayaabay ahaayeen wax badan oo wixii uu qorayey ka midana gabay buu ku gudbiyey culimmada qaar ka midiina eh, fiqigii iyo axkaamtii ay soo gudbinayeen inay buwaagta ku qoreen nadmi intay ka dhigeen bay ku soo gudbiyeen iyaga oo isagoo gabaya gabaygii oo fiqigii xambaarsan laakiin inagu soomaali marka laga hadlayo way inagu yarayd nin sheekha oo sheekhnimadiisa iyo dacwadda uu wado iyo diinta uga faa'iideeya gabayga oo dareenka uu xambaarsan yahay mar walba ninka sheekha amba wadaadkii wuu ka ballaanaya dareenka qofka kale mar walba dareenku isagu sido ayaa ka weyn waayo wuxuu arkayo ayaa ka duwan waxay dadka kale arkayaan sidaa daraaddeed hadduu gabiyo oo uu isagu noqdo qof gabayaaya waxa uu soo gudbinayaana way ka ballaananayaan ama way ka mug waxay dadka kale xambaarsan yihiin oo shaksi caadi ah oo xataa mutacalima oo brofesor ah hadduu gabiyo waxaa laga yaabaa inuu ka miisaan weynaado gabayga uu nin diinta ama dacwadda lukulhi uu gabiyaa inuu ka miisaan weynaada laga yaabaa taasina waxa weeyaan himada ku jirta qofku markuu daaci yahay markaa baabkaas cusub ayay horta inoo furayaan maansooyinkani dhiirigelintuna si indirect amba si dadban waxay inoo siinaysaa ama dhiirigelintanu ka qaadana waxay noqonaysaa qof waliba in oo qof wal oo faca ama xuseen lodkiisa ah markaan lod leemaha da'diisa ee macnaha hamiga wa xambaarsanya cid kastoo xambaarsanay inay ka faa'iidaysato hamigeeda inay gabay u beddesho oo uu isaguna hormood ugu noqdo waayo waxaynu hore u aragnay gabayo yaryar oo la tiriyey oo ku saabsan siyaasad ama ku saabsan eh, wax kale ama ku saabsan eh, jacayl oo laga abuuray silsilado oo intaasoo qof ay ka qayb qaateen marka waxaynu odhan karaa gabayadan waxay noqon doonaan insha allahu tacala haddii la yidhaah silsila suugaanadyada soo socda kuwa ugu waaweyn eh, rag badan oo culimada ka tirsan oo ducaada ka tirsan oo aan ogahay gabaygu inuu ka dhex guuxayo laakiin weli uu ka soo bixi laayahayna silsiladda waxaan odhanaa kow ha ka noqdana sheekh albani uu kow ka yahay iyo aara iyo oo aanu is ognahay waxaa kaloo dee isagu fadhiya maxamed sheekh maxamed xaaji cali oo runtii gabayaaga waaweyn aydaan erayadiisa iyo aragtidiisa isu aqoonin oo isaguna runtii ka mid a ah ragga ducaadda inta iminka halkan fadhida iyo inta kaleba dardaarankaygu waxa uu yahay aan kusoo an runtii aan aad iyo aad u dhiirigelinayaa war wadaadadu ha gabyaan wadaadadu iyo ducaaddu ha gabyaan oo mikrofoonka aayadda iyo wacdiga inaynu dadka u sheegna ilaahay baa nagu addoonsaday oo waa sax laakiin dheeri bay leedahay aynu gabayga ku darno markaad aayad akhrida xadiisna akhrida gabayna soo qaado taas waxayse markaa ay runtii ay noqonaysaa ama ay soo kordhinaysaa in adiga wax badan oo ku hayay oo ciilihna kaa soo boodo oo aad runtii nafisto oo marka horeba laga yaabo inaad af soomaali ku wada cabiri kar lacayd ummadduna ay ka faa'iidaysato marka insha allahu tacala haddii laydhaa aniguna waxaan ka mid noqon doonaa insha allahu tacaala ragga silsiladda soo gala wasalaamu calaykum aad iyo aad buu mahadsan yahay cumar bowshari laba qofoo keliya ay noo dhiman mid walba saddex daqiiqaynu siinaynaa waxaan u yeedhayaa cabdilaahi jaamac sosna wakhtigu waa inagu kooban yahay si uu kelmad yaroo kooban sida inoo yidhaahdo hadal waa kii koobanee kaalin galay soomaalida kumaamaahda bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa ashraf almursaliin sayidina maxamed wcala alih wasaxbi wasalam goor gaaban ereygeedna gaaban runtii suugaanta halkan lagu soo bandhigay caawa sheekh xuseen ama abwaan xuseen uu alifay Eh, waxaan u arkaa inay tahay eh, suugaan miisaankeeda leh oo dareen xambaarsan sideedabana aniga sida ay ila tahay eh, gabayaagu ama qofka maansayahankaa ah ama maaragtay shaacirka ah haddii uu qadiyad leeyahay oo uu maaragtay risaalad xambaarsan yahay oo wuxuu doonayo inuu xaqiijiyo ama wuxuu doonaya inuu bedelo oo bulshada dhexdeeda wax ka qabto haddii uu leeyahay oo taa uu u adeegsado murtidiisii iyo sugaantiisii uu taa u adeegsado waxay la tahay taasaa ah ta dhadhanka runtii gaarkaa samaynaysa haddaynu taariikhdii maxay ahayday maansanyahankii soomaaliyeed lagu noqdana waxa ugu dhadhan roonaa dadkii qadyadaha lahaa danuu saan qabo maxamed cabdilla xasan nin halgamaya buu ahaa qadiyad buu lahaa maxay ahayday xaaji aadan dee ragga noocaasi runtii kuwa kale maaratay ama ama ama ama qabiilka ka gabaayey ama maxay ahayday kuwii hore eed ma laha baan filayaayo anigu saan qabo oo waxa weeyaan dee noloshii ijtimaaciga ahayd ee jirtay ayuunbaa noocan ahayd oo maxay ahayd in dee eh, dadku isriixo biyo iyo baadka laysku qabsado eh, dumarka laysku qabsado maaragtay markaa taasunba eg markaa waxaan qabaa eh, sheekha baaraka allahu fii waxa runtii gabayadan qiimaha u yeelaya iyadoo sidii uu u kala qaadqaaday ama u able ableeyey eh, maxamuud aare aan la qabo oo maxay ahayday waxna waa weeraha iyo miisaankooda iyo eh, maxay ahayday eh, habdhiska maansada markaa la tirinayo waxna waxa weeyaan qadiyadda iyo dareenka iyo risaaladda wuxuu xambaarsan yihiin ayaa ayaa maaratay dhadhanka u yeelaysa runtii oo wanaajinaysa sheekhu aada iyo aada buu eh, u mahadsan yahay eh, waxaanu ummadda usoo bandhigay eh, maarata runtii maansooyin iyo murti dhaxala anigu saan qabo oo maxay ahayde ay tahay in laga faa'iidaysto waa wax sheegii iyo wacdigii uun oo oo dee tixa ah. maxay ahayde oo maaratay dee tix lagu gudbinayo ehm, waxa aan mulaaxadaynayaa on kolley ehm, ehm, dee gabayadaa qiimahaa lihi nima yahow af soomaaligii saaxadda uu ka sii baxaya gabayga kastoo qiimo lihina haddii aan la fahmaynin wuu maxay ahayday wuu dee qofkii macno u yeelan maayo marka weliba de saaxaddii ha ka baxay hadii wax kaloo wanaagsan inoo bedelayaane maxay ahayday waxaad moodaa in uu wax badani ay ay e, dhaawacyo badan iminka afkii ay soo gaadheen marka waxyaabaha afka lagu ilaalin karo e, ayay ayay ayay ayay suugaantu ka mid tahay baan ayaan isleeyahay oo in la dhegeysto oo la fahmo e, oo la dhuuxo dee marka ay wax wanaagsan sheegayaanna ama ay wacdi xambaarsan yihiin ama ay diin sheegayaan ama ay akhlaaqda wanaagsan eh, ka hadlayaanna waxa weeyaan dee waa eh, aad buu muhiim u yahay oo dee waa waa dee wuxuu leeyahay eh, faa'iide iyo masiyo dheeraada runtii waxa weeyaan sidaa uu sheekhu sheegay sheekh cumar dee culimadii shareecada qaar badan cilmigii waay waxaana de aragnay alfiya alfiya alfiya waay qaab nadmiya bay usoo gudmiyeen cilmigii mid mid sarfi ka hadlaya mid naxwo ka hadlaya mid fiqi ka hadlaya mid eh, tajwiid ka hadlaya qaab nadmi ahoo ma garanaysaa tixa oo aan dee nahri ama aan tiraab dee maaratay ah, hadal keliya ahayn marka runtii eh, sheekha baaraka allahu fiih labada gabayba eh, laba gabayoo runtii eh, miisaan leh eh, weeye inagana ilaahay kuwii dee inteennan iyo inta kale dhegaysan doontaba kuwii ilaahay subxaana watacaala ku anfaco haynaga dhigo taasi waa kelmad ku saabsan un dee maaragtay murtidii iyo suugaantii halkan laga jeediyey ehm, mid kalea jirta oanna isle iskaga darso eh, male saddexda binrgaadhe oo soo gaabinaya waxa weeyaan nimayowa laysku soo duulay duulaanku waa xoog weliba aada buu dhiiran yahay akhlaaqdii waa lagu soo duulay caqiidadii waa lagu soo duulay xataa eh, maxay ahayday eh, dhaqankii oo dee dhaqanku inuun hadduu dhaqanku waxyaabaha dee dhaqanka kamid mid a waxaa ka a xishoodka Ehm, kala soocnaantii rag iyo dumarka ehm, maxay ahayday eh, kaalimihii la sheegayay dee cid waliba lahayd ehm, eh, waxa weeyaan eh, waxaad moodaa dee male aakhiri zamankii qofka dee maaragtay inuu uu ku mitido maxay ahayday muqadasaadkii iyo iyo iyo iyo maxay ahayday iyo hadday caqiide tahay iyo hadday akhlaaq tahay iyo hadday ayaamahan waa arkeysen oo barahan bulshada iyo waxaan la sheegayo waxaa aada loogu hawlanaa meel halkanoo la idhaa e, maxaa la idhaha xarunta dhaqanka iyo iyo oo e, nin u ololeeya dadka isku jinsigiihi inay isguursadaan ayay hadda mala inuu magaalada joogaan u malaynayaa ayaa wiigan laba casho ka hor iyo waxay ahayd mooyaane ay soo casuumeen oo filim ku dhigaayey oo carruurteenni iyo dhallinyaradeeni u dhigaayey ninkii afrikaanka ahaa ee dee maaragtay uu sheekhu sheegay waxaa ka horreysay qaar kale oo dee mid uba madaxa islaan habar lalahaa waa ibtilaysanoo lalahaa waxaabay u madax tahay eh, ururo noocaasa oo isla qoladaas soo casuuntay waxyaabo kalaa jiray oo degtii kaniisaddaa jirtay wax badan baa jiray eh, anigu waxaa odhan lahaa eh, arrimahaasi culimada iyo ducaadda iyo maxay ahayday dhaqanyahanka iyo abwaanada intaba xil baa ka saaran inay ummadda u ilaaliyaan muqadasaadkeeda iyo iyo iyo akhlaaqdeeda oo laga digo xilka kaa ka sii weynina wuxuu saaran yahay cidda marba xilka u haysa ummadda na waa waa sii saaran yahay waayo waxa weeyaan eh, dee xarunta noocana ee eh, maxay ahayday intaas oo eh, wax oo lafjaba samaysay de cid baa liisanka siisay oo cid baa guriga maratay maaratay u dhistay oo dhaqaalaa ku socda oo waxaa laga yaaba xataa miisaaniyadda dowladda xataa inay budget ku leeyihin baa laga yaaba marka wa wa waa waxay iyaga iyagana dee kolleyba kelmaddan halkan u marayna waxa weeyaan dee ummadda akhlaaqdeeda xil baa inaga xil baa ka saaran cidda marba mas-uuliyadda haysa caqiidadeeda iyo ummadda diinteeda xil baa ka saaran marka in la ilaaliyo oo lagu ilaaliyo maxay ahayday eh, innaga intayna saarana aynu ilaalino ciddii kalena lagu baraarujiyaa waxaan qabaa waa waajib eh, sheekhu aad iyo aada buu umahadsan yahay anigu intaan odrhanayaa waa intaas eh, waana dhiiri gelinayaa sidii uu cumar yidhi in culimmadu ay bayaanka iyo balaaqa ay ummadda gaadhsiinayaan qaab murtiyeysan oo la dhadhaminayo oo wanaagsan in ay maaragtay eh, ku gaadhsiiyaan eh, gabayaaguna runtii dee mar walba ummadda door buu ku lahaa in uu eh, markuu saaxib alqadiya yahayna ama nin saaxib uu yahayna wuu wuu dhadhankiisu wuu wuu kasii badanayaa waa kii dee salaam buu ahaa soo maaha xubin rag isugu waajay hadday xaga ka caddaato afku wuxuu la xoog yahay magliga xawda kaa jira marka bayaanku ina min ina min albayaani la sixr waxa weeyaan waa waa balaaqada iyo iyo iyo iyo iyo afka in laisku lagu gaadhsiiyo dadka wax aada iyo aad bay umuhiimsan muhiim u tahay gabayadan oo gabayo dhaxalgala sheekha waxaynu waynu dhiiri gelinaynaao waxaynu leenahay sheekh halkaa ka sii wad waa waa maaragtay runtii malaaxim weeye gabayo dhaadheer kuwa iyo maaragtay iyo qaar kale oo ka miisaan weynba insha allah waan rajaynaynaa wasalaamu calaykum waraxmat ullah wacalaykum assalaam <clears throat> waraxmat ullaahi wabarakaatu wakhtigaa ina ciilaya runtii maqaawiir iyo waxaa madasha fadhiya raggii qadhadhaytida ahaa waxaa fadhiya maxamed cali cartan oo ah macalin dhanna ka qoraa-a abwaanna ah ahaa ninkii bilaabay silsiladdii muxubaheelood cabdikariim haabiil abwaan baydaaro guddoomiyaha golaha ah nageeye oo xaaji ah xaaji nageeye cali khaliif eh, axmed yaasiin kaamil eh, quraysh aadan shaaciye eh, maxamed cabdirasaaq samiik dhammaan raggaasoo wada hal abuura ayaa madasha fadhiya iyo culimo iyo aqoon-yahaniin kaloo fara badan waxaa inoo soo gebagabayn doonao kulanka inoogu dambeeya abwaan maxamed xaaji cali oo kelmadda ugu dambaysa isaguna inoo doona sidaasu markaa kulanku inoogu xidhnaan doona aad iyo aad baad u mahadsantihiin wajazakum allahu khayr baaraka allahu fiikum bismi illah alxamdu lilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli llah sala allahu aleyh wasalam asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu saaxiibkeen xuseen horta jazaahu llahu khayr ilahay khayra siiyo aad buu runtii u dadaalay arrimuhuna dadaalka kama soo hadhaan qofku hadduu dadaalo runtii wax badan buu ayuu qaban karayaa waxaa laga yaabaa waxyaalaha hadduu ka caajiso dee ku baaqan lahaa inuu soo saaro marka waxa weeyaan aad buu runtii xuseen u dadaalay gabayo muhiimana wuu tiriyey insha allah wax kalena waynu ka rajayn doonaa hadii ilahay ka dhigo nuxurku wuxuu arrintii wuxuu ka hadlay horta dhaqanka dhaqan bay isugu soo ururaysa ama haweenha ku saabsanaato ama dhallinyaraha ku saabsanaato maalin dhaweyd baa waxaan runtii maqaalad yar baan saa u akriyo meelahan wax soo dhigaana facebooka ayaan saa u akriyo markaasaa nin baa wuxuu qoray qoraal yar wuxuu yidhi gabadh baa wuxuu yidhi facebookaysa soo dhigtay dharkii ragga ku labisan dadkii daawaday oo dhani faalladii bixiyeen baan ayaan eegay buu idhi waxay soo qoreen buu ihi dhammaan waxay soo qoreen qurux badanide xaggaad degan tahay xaggee lagaa helaa waxay soo qoreen buuhi yacni may eegin gabadhanu cid ka maaragtay ka xumaatay waxaan ay dharkan labastay dharkeedi ahayn runtii meesha kamay soo bixin marka waxa weeyaan waxa runtii waxaa jira sidaa nimankii iga horreeyaba sheegeen culays fara badan baa jiro ina saaran qofka dareemaya qof walba xilkasnimada sida loo kala xilkasiisan yahay ee mas-uuliyadda loosi kala dareemayo ayaa loo kala dareem badan yahi yacni soomaalidu imaka marka ay burburtay jabtay had iyo haraagu buu ka dhirgay qaar baa gaaloobay qaar baa cilmaaniyiin noqday qaar baa caqle imanka niman shiica ahoo waxaa jira runtii aada u shaqaynaya oo soomaali badan oo shiicawday runtii oo waxay ku hadlayaan aad yaabayso markaa runtii culays badan baa jira waxaa jira xagga yurubti waa laga soo qaxaya imaka baridhawt waa loo imika waxa la bilaabayaa ama meelaha qaar laga bilaababa duruus ku saabsan jinsiga oo ubadkiira loo bilaabayo marka dadkii waxa weeyaan siday isaga dugsanayeen qabowgan iyo sharaabkan iyo waxan ayay hoosta kaga soo kartay dabadeetana imanka qof dad badan baa runtii soo socda ooday dee soo bixi karaanba yani waxa weya waa la fasahaadinayaa ubadkii baa laga fasahaadiyey wixii baa isla wada caydh bay qofku xoolaha waa laga caydhoobaa waa la dhaqdaa laakiin caydha ugu xumi marka dadka ka caydhooda ubadkii dhammaad ku tacabtay ilahay kusiyaadad ka caydhowdo ayaan darro weyn wey aakhiradaadana saameyn badan bay ku leeday marka waa nasiib daro runtiina isbedelo jirta wey xuseen gabayadii uu ka warramay runtii horta suugaantu waxa weeyaan waxyaalaha wax lagu tawjiihiye wey soomaalidu qaabkay ahaan jirtay aad bay u xiiseeyaan suugaanta soomaalidu waxaa laga yaabaa qof qur-aan akhriyaya si aan inay u dhegeystaan gabayga laakiin waxa weeyaan berigii hore waxaa jiray dadka gabayaaga ah waxbaa laga fahmay dad badan ba waxay fahmeen inuu gabaygu xaaraan yahayba beri baan waxaan garanaya sagaashamaadkii ahayd ayaa meel dacwadashaar aan isugu nimi baa ayaan kelmad yar ka idho markaasaa dadkii qaar ba waxay lahaayeen waa maxay wacdigan gabayga laga dambeysiyey anagu wacdi hooyaale weligee manaan arag ama waxa odhan oma wadaad gabiya baa jira miyaanu gabaygu markaa runtii de taas waxaa ku tusinaysaa beriga hore wadaadadu yaana gabi jirinba oo ama aad u yaraan runtii lakin imaka way soo fara badanayan alxamdulilah way soo badanayaan de waxaa runtii loo baahanya in xamlad la sameeyo ama dadaal fara badan la sameeyo oo ummadda runtii loogu gurmado kolley saaxiibada halkan gurmadna waa aad baan ugu mahadnaqayaa oo magaca gurmad baabaan u bogay laftiisa ummadda gurmad badan bay u baahantay runtii gurmad fara badan ayay u baahantay gurmadkaasi waxa weeyaan iminka halkan waxaynu ku haynaa suugaantaynu caawa ka hadlaynay suugaantu wa haddii dadka suugaanta wax ka abuura ee weliba wax fahmaya hadday dadaal fara badan sameeyaan runtii wax badan bay tari lahayd ama kutub ha lagu turjumo xataa iminka umuuraha haddii dhaxalka kale gabayo laga sameeyo oo isagoo gabayo lasoo sameeyo dadku way ku dhegi lahaayeen ama salaadda shuruudaheeda oo kale iyo arkaanteeda lagaga warramo dadku way qabsan lahaayeen oo waxa weeyaan nadmigu wax fara badan buu runtii fududaya sidaa dee culimmadii inaga horreysay ba ugu adeegsatee wax muhima ah runtii marka innaga waxaad moodaa maadaamanu dad iska cajabannahay luqadaynu aan carabi ahayn carabiga aqoontiisu inanugu yar tahay iminkana weerar ku socdaba oo culays lagu hayaba oo dadkii yani maarata manhajkii laga soo galay oo dadkii laga dhaadhiciyey carabiga waxba laguma cuno oo carabiga waxba laga faa'idi maayo oo iyaduna runtii waa mushkilada jiraan laakiin af soomaaligeenna haddii eh, loogu sameeyo eh, tixo eh, maarata mawaadiicda qaar lagu sameeyey aad bay runtii u anfici taasoo kale xitaa haddii lagu daro manhajka si fudud baa loo fahmi lahaaba waxa laga qofku arrimaha qaar inuu taaba ku qaato ku fahmo oo diin ahaanba u fahmo isagoon gabay ahaanba uga fahaysanayn inuu inuu sharciyanba wixii maadaama uu axkaam ka warramayo uu ku qaataba aad bay runtii muhiim tahay marka runtii dadaal fara badan baa loo baahan yahay dadkana in maarata wixii suugaanhaya kolle ay ku tawjiihiyaan oo ay ku tusaan oo tubta toosan ugu tilmaamaan gabayguna runtii haddii maaragtay wuxuu i murtihiiyo haddaad gabay waxtara ama dal ka sheegayso amaad erey muhiimo waxtara murtihiiyo haddaad gabay waxtara iyo amase tirinaysa amaad erey muhiimo waxtara ama dal ka sheegayso amay midhaha suugaantu tahay moohata laabtaada marka hore allaha maaliga ah maxaad u soo jeedi marka xiga rasuulkii mudnaa caleyh isalaatu wasalaam marka xiga rasuulkii mudnaa sheeg martabadiisa marka xiga dadka u kala macnee muuminka iyo gaalka haddii aad aad runtii qaabkaa usoo dhigto adigoo ka duulaya shareecada islaamka oo aad sidaa u dhigto halkaad maar faa'iido badan ba yeelanaysaa innaga waxayna soo daadsaday hees shacaa'ira oo dhaqankii dhaawacaysa gabay qabyaalad ku saabsan mid kaloo wax kale ku saabsan mid qof lagu weerarayo shaksi karaamadiis lagu dilayo mushkiladahaas soo maray marka idinkuma dheeraynayo runtii intaasaan kusoo gaabinayaa xuseenna waxaan le xuseenoo waa dadaalaysaa dadaal fara badan baa kaa muuqda dadaalka waa sii wadaysa insha allahu tacaala aad ba u mahadsantiin wasalamu alaikum raxmatullahi barkatu wacalaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatuhu sheekh xuseen ereygaa uu ka cudur daartay ahaa abwaan waxun baan u qaadanaynaa uun tawaaduc dee laakiin abwaannimadiisa isaga ayaa iskeen baray cabdulaahi dhoodaankii aan mar hore soo qaatay baa wuxuu lahaa mahmaha asal ayaa jirtoon cidi ilaa weyne abwaan hore miduu sheegay baa ina odhaanaysa ri isnuugta meel uga ekaaninaysa maana marka inuu isagu ammaanta iska ilaaliyay waa gobonimada ayay ka mid tahay laakiin innaga waa inoo yahay waxaan ku soo gebagabaynayaa suugaantu waa sidaa ay sheegeen culimmadii igu horreysay iyo aqoon-yahaniintiiy waa dhaxalka iyo taariikhdeenna waxa sida weeyaan sheekh cabdirasaaqan mar kale ku celiyo khayrallaha siiyaba maalin wuxuu igu yidhi taariikh soomaaliyeed haddaad u baahata meel kalood ka helaysaa ma jirto waxaad ka helaysaa waa suugaanta gabay baa waxaa ku jirtay ujeeddada haddaan dhiimiyoon dhayda ka caddeeyo ummad weliba dhaqan gooni gooniyay gaar u dhigataaye hiddahay ku wada dhaadataa amase dhowrtaaye dhalintiiyo dhasheeday bartaa dharaqsigiisii suugaanna waa dhuuxa qore dhexal wowgaayo waa dheeman taariikh sidoo laga dhaweystaayo waa kayd dhigdhiga caadadoo laga dhagoosta gardhu yaashay xaal lagu dhugtamay xaajo lagu dhiiqday iyadaa ku qori dhaydka iyo dhool iftiin badan inkastoo inuu dhalan gurray dhaqanka duugoobay oo layska dhanacyaacayo haatan dhugatoobay balan qodobo dhowr mudnaa hadal ka soo dheegto sugaantuna noocaasay tahay oo iyada ayaa dhaqanka kaydisa barnaamijku isagoo inagu dheeraaday laakiin muhimadiisa lahaa halka ayaynu kusoo afmeeri doonaa caawa haddii ilaahay yidhaahdo abwaanku aad iyo aad buu mahadsan yahay ilahi subxana watacaala ayaa awalan mudan abwaankuna waa mahadsan yahay isaguna idinna aad iyo aad baad u mudan tihiin dhegaysigiinna qiimaha iyo qaayaha badan eed nagu dhegaysateen wajzakum allahu khayr waxsan allahu ilaykum subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatuubu ilayk wallahu aclam axkam